رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الاستماع للقراءة dhegaysigii la dhegaysanayay qiraa'ada taas bal dee ama boorintii iyo dalabkii ama faritaankii la isfarayay taas buu baabkeedii yahay qiraa'ada waa qur-aanka marka la aqriyayo in la dhegaysto oo loo dheg raariciyo la aamusnaado bal taas buu baabkeedii yahay وxadثna qتaybaة بن سعيidi وabubكر بن أbي شhaybة وإسحاq بن إبراهيma ya madabanka waay sax wey ana mushkila waayo show meel aan joojisayn baan ku qoray joojiska inatay waliba laba goor bay qorantay bab التawasudi في القراءة في الصلاة الجaهرية بين الجهر والإsrاar إdا خاfa min الجهر مفسدة adakani baabu tawasudi dhexdhexaysigii la dhexdhexaysanayay baabkii weeye fi lqiraa'ati aqrinta qur'aanka la aqriyayo fi salaati aljahriyati salaadahan qur'aanka sare loo qaado qiraa'ada waa subaxii iyo cishaa iyo maqribkii dhexdhexaysigii maxay la dhexdhexaysanayay waa bayna aljahri waalisraar iyadoo aada loogu dhawaaqo iyo iyadoo dee hoos loo dhigo markaas la dhexdhexaysanayo qira'o ruuxa iyo dee ciddii bal matalan ku daba tukanaysay ay maqlayso laakiin ciddii kaba durugsanayd hadday dee mafsada ka imanayso weeye taas weeye ama dhib ay kaba ratimayso kuwaasna aanay maqlahayn oo bal jahri iyo israar in udhexaysa saa loo dhexdhexaysanayay waa goorma idaa khaafa hadduu ruuxu cabsado min aljahri jahriga uu qur-aanka la jahrayo mafsadatan mafsado iyo dhibi inay kaba dhalato sa dee imaka aayadda inoo soo socota saa-u say ahaayeenba oo dee waa dhibtii iyo dadka kaba soo gaadhaysay rasuulka ilaahi iyo saxaabadiisa markaa ama mafsadadii kaba ratimaysay markaa ay gaaladu maqlaan qur-aanka uu aqriyayo bal taas bayda marka hadday mafsada kaba ratimayso taas buu baabkeedii yahay <clears throat> in dee bal maalan aan dee lala jahrina jahri dheer dee hoosna loo dhigin si dadkii kale ay umaqli aanay umaqli waayeen dee ku daba tukanayeen xadaثna abu jaعفar mحamed بن الصbaح وcmr الناqd جamيعا عan hushaym labadan sheekh ayaa waxay labaduba ka wada wariyeen hushaym ibn bashيr qaala بن الصbaح markaa mحamed wuxuu yihi xadaثna hushaym أخbarana abu bشhr عan سacيid بn jubayr عan بn cabاsi markaa mحamed horta xadaثna hushaym buu yihi waxaa suurtagala cibaaradii cmr bn naaqid ama camr bn mxamed inaanay taa ahayn ama siiqadii u isticmaalay waliba arin muhimina waa ku sugan yahi riwaayada inana sabaaxo xadaثanaa hushaymu akbaranaa abu bishrin baa leh waxaa noo waramay abu bishrin abu bishrigan horeynu usoo waa nin iqo siqaaru taabiciin ah oo jacfar ibn abi waxshiya la yidhaah kolley magaciisna waa ka nisbadiisii ama de waxa weeyaan xaggii abtirsinta ibn abi waxshiya abi waxshiya iyas baa la yidhaha laakiin abu bishrin tadna aad buu ugu shuuroobo waa kan sanadkii isagoo sidaasa inooba yimi siyadoo kolley dee kuwo kale oo iyaduna magac ay kuma kulmayaan ma kunyada ay ku kulmayaan jiraan laakiin arrintan muhimkaan sheegaya waxa weeyaan hushaym wuxuu yihi akhbarana riwaayada ibnu sabaax baana inoo faa'iideysay ninkan hushaym ibnu bashiir waa imaam horta laakiin maxaa lagu yaqaaniyay tadliis lisnaad waa nin tadliiska badsado ayuu ahaa dadka tadliiska badsadana haddaanay samaac caddayn maqal ay sheekhyadooda ka maqleen caddayn riwaayadoodu joogsi bay leedahay ama waaba la iskaga tagaa oo waa la iska celiyaa ama waa laga joogsadaa marka waxay noogu sugan isagoo caddeeyey akhbaarkii akhbarana abu bishrin marka tadliiskiisii aamin baa laga yahay can saciid ibni jubayri can ibni cabaasin fii qowlihi caza wajal oo marka abu bishrin saciid ibnu jubayr buu ka warinayaa waana taabici isaguna waxaana laba yidhaahaa min ahbat الnaasi fi saciid marka la eego saciid ibnu jubayr xertiisii iyo dadkii dalabadiisa ahaa dadkii axaadiistiisa ugu sii itqaanka badnaa ugu sii dabdiga badnaa ayaa waxaa kaba mida abu bishrigan aan hayno isaguna sheekiisa iبن cabaas o iبن cabaas ba fي qowlihi عaزa wajل macnaha waa fي sababi نزuuli qowlihi عaزa wajل isagoo iبن cabaas kaba waramaya iyo ilaahay qowlkiisii uu yihi walaa tjhar bsalaatika walaa tukhaafid ba horta sabab nuزuulkeedii iyo bal macnaheediina waa inoo raacinaya iyo tafsiirkeedii wuxuu markaa iبن cabaas yihi qaala في qwلihi عaزa وaجل wa في sababi نزuل qwlihi عaزa وaجل وlaa تجر بصلاaتika وlaa تkاafid بها qaala iبن cabaas ba wuxuu yihi نزلت aayadani way soo degtay walxaal rasuul الlahi صلى الlaهu عaليه وasلم rasuulkii ilaahay mutawaarin uu dhuumanayo oo bimakata maka macnaa waa waqtiyadii dee uu dacwada laba jahray dhibtii gaaladu ay badnaatay isagoo dee markaa isaga ay la kulmayaan asxaabtiisa iyo uu laba kulmayo si qarsoodi uu laba kulmayey dhibtoodaad bal matalan iyo iidahoodii badnaa rasuulka ilaahay kaa uba dhuumanaya ahaa maka dhexdeedii haddaba iyadoo rasuulka ilaahay mutawaarin tawaara yatawaara waa mutawaarinna waa ismigii faacile bmacnaa waa ikhtafa yakhtafuna bimakata fakaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa sallaa biasxaabihi asxaabtiisa marka uu tukinayo jamaaca waktiga sidaasana eeg jamaacadu waa intii aan hijradii horteedba way jidaysnayd in salaaddii jamaaco lagu tukadaa bal markaa salaadan uu tukinaya ama salaadii faradka ahayd dee markii lasoo dejiyey bacd alisra haba noqdeen ama intii ka horreysay kollay salaad waa tukanaya rasuulkii ilaahay ee dee ma farad bay ahayd mise ma ahayn iyo intay ahayd iyo bartaas e kollayna qabla duluuci shamsi iyo qabla alghuruub salaaduu tukanayo waa jirtaybe bal ama taa haba noqotee markaa uu asxaabtiisa tukinayo rafaca sawtahu bilqur'aani qiraa'ada ayuu sarow qaadi jiray waxa weeye oo qur'aanka isagoo la jahraya faidaa samica markay maqlaan ama hadday maqlaan dalika waa qur'aanka uu rasuulka ilaahay qaad aqriayo almushrikuuna gaaladu sabbuu waxay caayi jireen alqur'aana waa cadaawadoodii iyo dee kufrigoodii qur'aankay caayi jireen waman anzalahu ciddii soo dejisana waa ilaahay subxaanaه wa tacaala ayay aflagaadayn jireen oy caayi jireenba iyo waman jaaءa bihi ciddii laba timi ciddii la timi malagii jibriil ahaayee keenay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh loo soo dhiibay iyadoo man jaa bihi bay wada noqon be adugu bal waa kaasoo iyaga waa cadaawadoodii iyo buqdigoodii bay qur'aankii iyo ilaahay iyo ciddii qur'aanka keentayba malagii ha noqotay rasuulka ilaahay ayay wada aflagaadayn jireen faqaala allahu tacaala linabiyihi salى اllahu عalayه wasalam ilaahay baa yidhi macnaa soo dejiyey walaa tajhar hala jahrin macnaa waa jahrigaa baliiqa ahee dee kuwaasi ay maqlayaan bisalaati ka salaadaada iyada haddii ay jireen kuwo ogaa u imanayo dee bal si ay u maqlaan bal qur'aankan iyo wuxuu aqriyayo kolkol aqalkiisa iyo dhinaciisa habeenkiiyo u iman jiray dhegaysan jira oo kolkol bay raggoodii waaweynayo xataa waa dee abujahl iyo abu sufyaan iyo rag siaasi midba aqalka gees ka soo fadhiisan jiray waa dadka marka kalena waa kuwan cadaawada iyo dee waa been iyo waa sixir muujisanaya marka kalena bal waa kan oo way u dheg raaricinayeen oy dhegaysanayeen bal qur'aankii oo kale haddaba in walaa tajar hala jahrin oo bisalaatika salaadaada halkani waa biqira'atika aqrinta aad qur'aanka aqriyayso oo waxay noqonaysaa min tacbiir اjuزi min tacbiir kuli wairaat اljuزi oo dee qiraa'adan qur'aanka la aqriyaa qeyb salaadii kamida weeyo salaadu afcaashan iyo waxa weeyaan dee markaa aqwaashan dee ay kaba mid tahay oo uguba ahamsan tahay qur'aankii la aqriyayay qur'aanka la aqriyaya ayay salaadu kaba mid tahay oo salaada halkani waa qira'adaadii albaabka dumarka ma furna qiraadd qira'adaada weeye iyaana laba jahrin oo imaka halkan salaad baa la cabiray iyadoo loo jeeda qira'adii waxaa kaloo qur'aanka dhacday iyadoo qur'aan laba cabiray oo loo jeedo salaad oo dee waxa weeyaan waa qur'aan alfajri ina qur'aan alfajri kana mashhuuda oo markaa qur'aan اlfajridaas maxay tahay waa salaadii fajriga oo bal masalan taas waxaa looguba magacaabayna markaasi dee inay waa waxyaalaha ugu ahamsan baabay dee qira'adii qur'aanka la aqriyaya ay tahayba qur'aankii baa salaada markaas <clears throat> ina qur'aan alfajr kana mashhuuda walaa tajar bisalaatika oo markaa fa yasmaca ay maqlaan mushrikiintu qira'ataka qira'adaada haddaad la walaa tukhaafit ha siraysanin biha waa qiraaadii waa salaadii bacnaaniri waa qiraaadii hoos ha u dhigin oo can asxaabika asxaabtaadii iyada dee dadkii kale kula joogay ee adiga markaa ku daba tukanayay haddii aada hoos u dhigto iyagii baaban maqlahayn oo halkaasna dee maqalkoodii iyo umuurahaasaa meesha kaba baxaya haddaan hana siraysanin oo iyaga ha kala siraysan dadkan kugu daba tukanaya asxaabtaada ah asmicum waa ibnu cabaas tafsiirkiisii waana macnihi walaa takhaafid buu inoo cadaynaya asmicum maqashiya alqur'aana qur'aanka laakin walaa tajar hala jaarin dalika aljahri jahrigaa baliiqa ah ee kuwa kale gaalada ih ay maqlayaanba taas halaba jahrin wabtaqi dalabna bayna dalika waa madkuurka kaa lasoo sheego maxay ah de waa bayna aljahri wاlmukhaafata walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha jahri iyo mukhaafata labadaba la sheegay haddaba jahrigaa baliiq ah ee markay gaaladu maqlaanna iyagii ay qur'aankii iyo ilaahay iyo ay aflagaadaynayaan adigaba iyo israarkan ama khaftigan isagii dee hoos marka loo dhigo aanay maqlahaynba dadkii kula joogay ee saxaabadaad aha waa kaa dhexdooda waxa dalabtaa sabiilan waddo dalab oo ujeedadu ah maxay ah dhexdhexayso yaqulu wuxuu leeyahy iبnu cabaas baale macnaha aayadda isagoo sii cadayn bayna اljahri wاlmukhaafata mukhaafatadan oo ah hoos in loo dhigo qur'aankii oo uu sirayso oo bal aanu dhidii kale aanay maqlinee laba joogtay iyo iyadoo sare loo qaaday intaa dhexdooda dariiq dalab oo ujeedadu jahar ay intan kula joogtaa maqlayaan laakiin dadkaa kaa sheeye cadowgaagii aanay maqlahayn taas dariiqa la kaalay oo kulaba kaalay oo dhexdhexayso bal masalan markaa aayaddu waxay dee kuba soo degtay sida imika xadiidkan bukhaariiyo muslimna way wariyeene uu kuba cad yahay qira'adii salaada la aqriyayey salaada dhexdeeda qur'aankii laba aqriyayey khaasatanna markay dee xaaladu taa ahaydba ayay dee xaaladii kuba soo degtay taas bay ahayd oo arrinkan waa qiraa'adii salaadan imaka waa qiraa'adii qur'aanka laba aqriyayey ayay noqonaysaa bal xadiid caaishana haddii ala idhaaho waa inoo dambeeyaaba waana kanba xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana yaحyى بن زكريا عن هiشام بن عروة عن أbيه عن عائشhaةa في qwله عزa وجل ولا تجر بصلاaتika ولا تخاaفت بها qالت waxay tihi عائشha unzila hadaa kan waa la dejiyey oo aayadan ama qowlkan ilaahay waxaa laguma soo dejiyey fi ducaa'i ducadan ilaahay la baryayo oo balba ayaa taa laguma soo dejiyey bal kolley macni horta aayad iyo tafsiirkeedii waa taa xadiidka ibnu cabaas ee kan ka waasacsanaa ba aanba ka basisna kuba soo aragnay waxaana jirta oo de bal waana laba qowl oo kolley macruuf oo labadaba bukhaari iyo muslim way kuba sugan yihiin oo ibnu cabbaasna xadiidkiisa waxay nooguba sugan qira'adii salaada dhexdeeda inay ahayd aayaddan laguba soo dejiyo salaataka sidaa daraaddeed baan qira'adii uguba fasirnay bisalaatika caaishana waxa xadiidkeedan isna waa saxiixaynun waa laba xadiid oo islaba martaba inooguba sugan ducadan masalan salaada dhexdee adigu ducadii in laguma soo dejiyaytay ruuxu markuu ducaysanayo dee waxa weeyaan naftiisana ha maqashiiyo inuu laba jahro maaha iyadoo dee waxa wey idcuu rabakum tadarucan wakufyatanna taas ba ay qur-aanka soo weliba suurad makiya inooguba sugantay rabbigiin barya idinkoo mutadariciina idinkoo dee hoos u dhigaya ducadii naas taasba oo dee taasi naada rabahu nidaan khafiya iyadna suurad makiya <clears throat> bal taasna caaisho xadiidkeedba weeye kollay labada dariiqna waa laba dariiqoo inoo saxiixa in culimada qaarkood sida imaam nawowi oo kale imaka halkan wuxuu leeyahay dee qowlka mukhtaarkii buu kaba cabirayaa sidaa ibnu cabaas imaka kuba fasiray ama inay sababtu ahaydba taas bayn waxa weeye oo dee ducada inta badan israar baaba dee machuud ahayd duco dadka kale ay aaminsanayaan haddaanay ahayn taas baaba machuud ahayd laakiin wuxuu dabari kaba soo naqlilayaa caaisho qowlkeeda inuu doortay bal waa sida uu yihi sheeku halkan de haddii bal aan tafsiirkiisa uba laabanana labadan qowl mooye aqwaal kalena waa soo naqliyey barhkood yidhi waa tashahudka oo barh way la jahri jireen oo taasaa loo soo dejiyey ibnu cabaas oo riwaaya ay kaba timi iyadana inuu ducada ay tahay oo waafaqsan xadiidkan caaisha bal aqwaalo kalena way jireen oo kutubu tafsiir iyo isagu markoo daba soo naqliyey ayaa wuxuu kaba cabiraa aqwaasha bal maalan ka xagga sixa ahaan ugu mudan ee ugu dhowi waa ibnu cabaas tan lagaba wariyey oo dee wuxuu sheegay dee sanadkiina inuu sanad saxiixa yahay qur-aanka marka la eego aayaadkii kale laba socday siyaaqeediina inuu waxa weeyaan waafaqsan yahay bal maalan taas waaba dee waxaad moodaa imaam nawowi ta haba lahaadee inuu isagu raajax yeelaya isaguna ibnu cabaase bal waxaan leenahay labada xadiis waa laba xadiis oo inoo sugan waana wax laba jamcin karo sidoo xaafid ibnu xajar fatxubaari markuu halkan qabanayo kuba yidhaaho isagoo riwaaye ibnu marduya soo naqliyey soo qaadanaya oo bal maalan ay kuba timi caaisho xadiidkeedana inay aayaadkani kuba soo degeen ama aayadani adducaa fi salaat waa ducada salaada dhexdeeda markaa kale hadday dee iyadna salaad ahaydba qur-aankiina xataa adciye uu kulansaday oo iyaday qur-aan yihiin adciyana uu kulansaday ducadana markaa meeshuna ay dee salaadiiba ay tahay kolley markaa way iskuba dhowaanayaanoo qira'adii salaada iyo ducadii salaada markay inoo noqoto waxuu inoo saasoo udhaxaynaya ma jirto waaba jamcin dee kolleyna riwaayaadka inta la jamcin karayo looma baahdo tarjiix la kala raajax yeelo haddaan la jamcin karahayn un baa bal la eegaa dee waxa weya si loo kala raajax yeeli karaayo markan saan idhaahno oo waxaaan kuba jamcin karna taasba weeye bal waxa weeye taas wey marka haddii laakiin arrintani aanay jirin mafsadada aan laga baqanayn xagga jahriga ee kolley jahriguna mawdic buu leeyahy ama mawaadic buu leeyahy inoona dambaysa israarkuna de waa inoona macruuf taasoo waan wada garanayna israarkuna meelihiisii buu leeyahay markaa la jahrayo dee imaamkii waa kan laba jahraya iyadoo ay tahay dee maqashiin dadka uu ku daba tukanayo ee dhegaysanaya ay tahay qiraa'adiisa inay dhegaystaan inuu maqashiinayo oo kale laakiin ruuxii keli ahaa hadday dee dad kaloo iyaguna ama masjidkii iska fadhiyo iskagaba ictikaafsan ama wax kale ku akrisanaya bal horda ay jiraan iyada nafteeda inuu isagu ismaqashiiyo dee aanu ciddii kale adugu aan isaga ku daba tukanayne kalena aanu tashuush gelin ama cid kale aanu qira'adiisii kuba dhibin kolle iyadna waa shay madluuba weeyaano saa daraaddeed dadku markan imaamka ay ku daba tukanayaan salaad jahriya masbuuqiintii oo kale marka imaamku ka baxo safkii ay dad wada kacaan dadkiina ay siman yihiinba haddii la jahro oo kaleeta shuush weyn baa kaba imanayo ruuxii imaamka waa ka baxay waa keligii cid ku daba tukanaysaa ma jirto kol haddii aanu dee isagu inuu ismaqashiyo weeyaan kol haddii dee kii dhinaciisa ahaana haddii la wada jahro oo kale waxa weeya tashuush weyn baa imanayo bal adigu xaaladaas kolley oo dadka qaar kaba dhacda marka ay masbuuqin yihiin oo ay dee dad aan isku daba tukanayn oo wada simani mid kastaaba ula jaarayo kolley nooc ay markaa taasi kolley waa wax laga roonyaen bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh iyadoo de ay marka habeenno dad ictikaafaya ahayd ama salaada ku tukanaya maskoy habeennimada ahayd uu soo baxay uu arkay dad dee iyaguna kooxo u tukanaya kolley kan kan kan waa habeen tahajud ama rabadaanba bahaba noqoto iyo dee ruuxu ay laba la tukanaysiya kuwa kaliya ku keli tukanaya ayaa wuxuu rasuulka ilaahay ku yidhi mid kastaoo idinka idinka midi salaad ilaahay buu la munaajoonayaay falaa yajhar bacdukum calaa bacdin fi lqira'a ujeedadu ismaqashiyo intiinaasio barhkiin barhka kale yaanu la jahrin ama yaanu ku dhibin qiraa'adiisiyo bal markaa waxa weeyaan waa taas eh, laakiin xaalada waxa weeyaan markaa haddii uu san oo kale ay tahay oo dad saasi ay jiraan waa xaala iyadna imanaysaan uga jeedaa bayn aljahri walisraar ha ismaqashiiyana laakiin dee wax uu cid kale ku tashwiish geliye ama uu kuba dhibana yaana rafcigiisaasi noqon xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna xmad yaعni بn زaydi xa qala وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu samta wakic xa qala وxadaثna abu quraybi qala xadaثna abu muعaawiyaةa kulhm can hishaami waa dhamaanba hishaam ibnu curwa waa xadiidkii dambe caaisha bihada isnaadina muxuu leeyahy waa isnaadkii dee hishaam oo muxuu ahaa can hishaam can abihi can caaishata milahuna waa lafdigii hore xadiidkii hore mid laba mida weeye oo aha fii qowlihi caza wajala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha unzila hada fi ducaa intaas baynu soo aragnay baab listimaaci lilqira'ati dhegeysigii qira'ada la dhegeysanayey loo dhag raaricinayey bal maala taas buu baabkeedii yahay وxadaثna qtaybaة بن سacيidi وabubakr بn abi shaybata وإسحاq بn ibrahima kulhm can jariiri qala abu bakri abu bakr wuxuu yihi waa in abi shayba xadaثna jrيir بن cabdالحamid عan muسى بn abi caiشhaةa عan سacيid بn jubayri عan iبn cabasi muسى بn abi caiشha deblaha soona aragnay aabihina lama garanaya la yidhah magaca aabihii dee khaasatan abi caiشha waa tan e lakiin siduu xaafid بn xajar yidhaaho waana nin iqo dee siqaaru taabiciin ah can ibn a markaa saciid ibnu jubayr iyo ibnu cabaasna waa ti marka dhoweyd ba aynu caawa inoogaba sugnaayeen fii qowlihi caza wajala wa fii tafsiiri qowlihi caza wajala laa tuxarik bihi lisaanaka macnaha waa ibnu cabaas ba wuxuu ka warinayaa saciid ibnu jubayr ibnu cabaas isagoo fasiraya waa imaka tanimaha de adigu waa tafsiirkii iyo dee muraadki iyo iyo macnihii caddaynteed laa tuxarik bihi lisaanaka qaala wuxu uhi ibnu cabaas kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa nazla marka uu soo dego calayhi korkiisa jibriilu jibriil bilwaxyi waxyiga uu laba soo dego waa amiinkii waxyiga uu qur'aankii ama waxyigii uu jibriil la yimaado uu kuba soo dego isagoo rasuulka ilaahay soo gaadhsiinaya kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kale kaanadii hore ayuun baa lasoo celceliyey meelo horena saas waaban soo aragno nawowina raximah llahu tacaala sharaxiisa sida shuraaxa kale uu kuba baraarujiyo waxaan u leeyihi un kaanadan dambe hadalkii baa yar dheeraaday kaana nabiyu salى اllahu عalيه waslm ida nazla calayhi jibriil bilwaxy markii hadalkii dheeraaday ayaa dib loo soo celiyey oo wuxuu culimada inooga soo naqonaya hadalku hadduu dheeraado lafdigii in la soo celiyaa waa shay iska banaan oo qur'aankaba wuxuu leeyahay ee meelo kala duwan bay taasi dhacday kaba mid tahay ayacidukum anakum idaa midtum wa kuntum turaaban wacidaama anakum anakumna way horeysay waa tii hore oo lasoo celiyey kalaamkii dheeraaday daraaddeed <clears throat> iyo adiguba meelo kalena wuu tilmaamayaa bal markaa taasba weeyaan <clears throat> marka wuxuu leeyahay kaana haddaba mima yuxariku bihi lisaanahu wa shafatayhi bal usluubkani waa yimi kolley saxiixa bukhaarina waa inoogu sugan yahay waxaanay dee bacdigood halkan kuba fasiraan kaana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam ida nazla alayhi jibriilu calayhi jibriilu bilwaxyi bal kaanadan haddaan takraartii hore ka dhigno mima yuxariku ay kahiira ma yuxariku in badan ba waxa dhacaysay inuu dhaqdhaqaajiyo oo kahiira ma yuxariku aan kuba fasirno waana uslub ay leeyihin waa yimaadaa barhkoodna sidan oo kale uslubku markuu yahay mima macnaa rubama iyadna macnaa kahiira ayay kuma fasiraane haddaba waxaa dhacaysay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa waxyigu uu kusoo dego ee uu bilaabo jibriil inuu qur'aankii dee ama kolba intii uu waday uu ku dul aqriyo maxaa dhacaysay in badanna dhacaysay mima yuxariku bihi yuxariku inuu dhaqdhaqaajiyo bihi bilwaxyi waxyi baa inoo horreeyay waa qur'aankii lisaanahu carabkiisa washafatay labadiisa dibnood oo macnaa rasuulkii ilaahay isagoo u degdegaya xafdigiisa isagoo kaba baqanaya inuu waxa weeyaan kaba baxsado ayaa markaa uu jibriil qiraaada bilaabo ayuu la aqriyi jiray aayaadkii waa ma dhegaysanaya waa maqlaya isaguna dibnihiisa iyo carabkiisa lama jahraye ayuu dhaqdhaqaajinaya waa isagoo u degdegaya bal qur'aanka akdigiisii iyo qaadashadiisii fayashtadu calayhi de arrinkaasna waa dhibayay oo kollay de waxyigaa culusaaba ilahay baa yidhi inaa sanulqi calayka qawla haqiila qowl culus ayaanu kugu soo ridaynaa waxyigu waa shido badnaa rasuulkii ilaahay bay taasi kaba muuqanaysay fakana dalika kaasi waxaa ishtidaadkaas iyo mashaqadaasi yucrafu minhu mid lagaba garta xaggiisa oo caaisho xadiidkeed baa waxaabay rasuulkii ilaahay baa waxaa kusoo degayay waxyiga maalin jilaal oo dee madiiniba ay aada u qabowd oo dhaxan badan oo dadka ay qarqarayaan markaa waxyiga wixii markaa uu ku yimaadee culays aha dabooli jira uu ka kor noqdo ayaa maxaa dhacaysay dhafoorkiisa in dhidid ka da-ayey bal waxaa la arkay hashiisii isagoo dul fuushanoo waxyigu yimay fadhiisatay waa kan de waxa weeyaan saxaabigii zayd ibnu thaabit isagoo rasuulku bawdadiisa barkan yahay oo waxyu kuma soo degay u is markii hore hadda caadi bay ahaydba wax dhib uu dareemaya ma jirin waxyigii markuu yimi aayaad suuratnisana way ahayd ayaa muxuu yihi waxaan ka baqday inaan dib lugtaa ugu socon inay burburtaba waa culayskii haddaba in culayskii inaa sanulqi calayka qawla haqiila rasuulki ilaahay baa kolley arrinkan badankiisa iyo taa waa tan uu isbedeli jirayba markaasaa lagaba garanayay aahaartiisa faanzl allahu aleyh marka arrinkan rasuulka ilaahay laba imanayena waa u degdeg qur'aanka qabashadiisa uu degdegayo un ta ilaahay suurad kaleba walaa tacjal biاlqur'ani min qabli an yuqضى calayka waxyu waqul rabi zidnii cilma oo macnaa qur'aanki waa akrintiisa iyo taas hala degdegin ba hawdeg waxba intaan loo dhamayn oon waxyiga adiga lagu soo waxyoonaya aanu dhamayn iska sug dhegayso uun kaama baxsanayo annagaa dee ilaahay baa u damaan qaado o kafaalo qaaday inuu hagaag uxafido macnihiisiina fahmo waaba marka ilahay baa faanzala allahu tacaala ilahay baa soo dejiyey laa tuxarika dhaqdhaqaajinin bihi waa bilqur'aani siyaaqa ayay ina sugaysa iyo dee ina inoo caddaynaya dikri u sabqay damiirka ma jirine oo dikri hore u sabqay ma jirine laa tuxarik bihi lisaanaka carabkaaga oo carabkiisan iyo dibnahan uu dhaqdhaqaajinaya waa la akrinti u jibriil kolba inta uu kaba maqlo isaguna akriyayay litacjala bihi waa dee akdigiisa iyo qabashadiisa iyo xifdigiisa si aad ugu degdegtid taas ay akdahu akdahu waa tafsiir qaadashadiisan iyo taa si aad uguba degdegtid ba cajila ilى shay macna waa dee sabaqa ilayh baadara ilayh ina calaynaa korka naga ahaaday jamcahu ururintiisa aan laabtaada kugu ururino waa sida dee ibnu cabaas baa inoo fasiri wa qur'aanahu halkan waa masterkii maaha dee ismigii calamkaayo qur'aankii waa macnihii masteriga ahayo waa qiraa'atahu weeye aqrintiisa aad aqridid oo maxay ah waa kan ibnu fasiray ina calaynaa korka waxa ah an ajmacahu inaan urino fii sadriga onan ku xafidsiino ma iloobaysid waye waxba kaama baxsanayaan sanquriga kafalaa tansa najmacahu fii sadrig waqur'aanahu eg waqur'aanahu macnaa waqira'atahu weeye waa macnaha masarigaan leenahay oo dee inay qara'a qur'aanan macnaha waxa weeye waa bacna qira'atan markuu macnihi masari yahay aqrintiisa qira'atahu oo fataqra'ahu markaad aqrinid adugu kalley fataqra'uhuna mala nusqooyinka qaar way dhaceen oo fa anta taqra' aan sinaaf kaba dhigano haddii fataqra ah la yidhaaho dee ismigan sariixa ah ayay ku cadfanaanayaa oo markaa laguba cadfay dee taasna ficilka mudaaric nas bay u keentaa oo marka ismi sariix oo kale saas looguba cadfo inii waqatlii sulaykan uma caqilahu <clears throat> waqur'aanahu fataqra'hu ay markaa aada aqridid wey fa idaa marka annagu aanu aqrino ilaahay isagaa isu idaafeeyey jibriil baa aqriyaya jibriil amarkiisu ku aqriyaya isagaa usoo dhiibay ee wixii amarkiisii ahaa isagaa isu idaafeeyey markaan aqrino ee qira'adiis aan anagu aqriyayna weeye ujeedadu markaa uu kuguma soo degaye qira'adiisu ay socoto fattabic raac qur'aanahu ay qira'atahu dheh qira'adiisa raac oo maxay tahay waa kan ibnu cabaas fasirayo qaala ibnu cabaas wuxu uhi isagoo intaa inoo fasiraya anzalnahu faida qara'nahu waa markanu soo dejineen adiga korkaaga kugu soo dejino فاstamiع lahu waa halkii baabul istimاع اlqirا dhegayso horta hala aqriin ibnahaaga iyo carabkaaga ha dhaqdhaqaajin ee dhegayso oo waxa weeyaan u dheg raaricin ina عalaynaa korka naga waxaa uma ina عalaynaa bayaana <clears throat> bayaanahu caddayntiis aanu ku caddayno oo muxuu ibnu cabaas yihi an nubayinahu bilisaaniga inaan caddayno carabkaago de si fiican iyo sidii lagugu soo dejiyay ad u aqridid waliba intaasun maaha dee waa macnihiisa oo dhan iyo muraadkiisa iyo waxa la wixii dee umuurihiisii oo dhan ahaa xag macno kuba tacalluqsanaayo o dhan inaanu ku caddayno nu ku fahamsiino oonu kugu ilhaamino taas baa anaga xagga yaga ah iyo korka yaga marka ibnu cabaas wuxu uhi fakaana wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay idaa ataahu jibriilu jibriil marka u yimaado aطraqa wuu foorarsan jiray isagoo aamusan lafdiga adraqa ma ficilkan adraqana dee adraqa bimacnaa sakata luqada waa u yimaadaa waa aamusay adraqa ruuxu markuu madax foorariyo dhulka eegayo isagoo aamusan weliba aamusan macnahaasna waa u yimaadaayo macnaa madaxiisuu foorariyey isagoo dhulkii eegayo aamusan iyo dee waa aamusitaankii oo kale haddaba adraqa rasuulka ilaahay waa foorarsan jiray isagoo aamusan waa dhegaysanaya amarkaa isagoo gudanayn faida dahaba marka uu jibriil tagay waxyigu dhammaado ayuu qara'ahu aqriyaya rasuulka ilaahay kamaa wacadahu llahu si ilaahay ugu ballan qaaday saas buu u aqriyayay bal <clears throat> xadiidka weli duruq kale uu leeyahay waa tan inoo socota xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna abu cawaanata abu cawaanana haata waxaan filaya inaan soo baranay wadax ibn cabdillaahi lyashkuri kolley waa nin malaaqiso lahaa sidii uu kuba xoroobay iyo welina maan makansan dee inaan sheego walaan habeena lahaa waan sheegi karaa waana dee tarjamadiisa waxaa ka heli kartaan wadaxa kolley caawana suurtagalba maha casharka oo dheer daraadeedan sila aada ha u socdo inaan wax ku yar joogsadeen abu cawaanata wadax way عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال وxu ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi وxa يعاaلج من التنزيل شدة yucaaliju macnaa waa yuqaasi wuxuu kala kulmayey weeye min atanziili waxyigan kuba soo degaya shiddatan dhib iyo culays oo dee haybadii malagaa jirta waxyiga culayskiisii baa jira markaa shiddo aahaartiisu ay badan saa dee marka hore baan soo aragnay in kana nabiyu salى الlahu عalيه wasalam markaa fakana dalika yucrafu minhu waaba lagaba garanaya taas bay ahayd oo yucaaliju macnaa waxa weeyaan un dee mucaalajada nawowi ba wuxuu almuxaawalatu shay waa shayga oo la iskuba dayo ama mashaqada iyo dhibta ruuxa kaba gaadha fi taxsiiliha macnaa wuxuu kala kulmayay shiddo iyo culays kaana wuxuu ahaa rasuulka ilahi yuxariku shafatayhi labadiisa dibnood mid dhaqdhaqaajiya faqaala libnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxuu igu yihi waxaa odhanaya saciid ana anigu uxarikumaa dibnahayga waan dhaqdhaqaajinayaa kama kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam si rasuulkii ilaahay waktigaa waxay uu kusoo degaye in loo diidin de waa qabla laa tuxarik bilisanaka intaanay soo degin si yuxarikuma u dhaqdhaqaajin jiro de waa ruuxu xaqriyaya carabkiisi waa dhaqdhaqaaqi ibnihiisi way dhaqdhaqaaqayaan waa taas weeye sidaasaan kugu dhaqaajinaya kolleyna aayadani waa dee waktiyadii hore maka waxaa ibnu cabaas o markaa inaanu dhalan markay aayadani sooba degtay waxaa dhica ah dee muxtamila in rasuulka ilaahay dib ugaba maqlay bal dee musnad xaafid ibn xajar filxibaari uu kuba soo naqliyo abu daud dayaalisi musnadkiisa ayaana sidaasi kuba sugantay inuu rasuulka ilaahay dee uu kaba arkay oo mar dambe dee uu sheegayo un faqaala saciidun saciid baa wuxuu yihi isaguna isagoo ibnu cabaas si uu ka arkay la imanaya ku dayanaya ana uxarikuhumaa kama kana bnu cabaasin yuxarikuhumaa ana waan dhaqdhaqaajinaya dimahayga si ibnu cabaas u dhaqdhaqaajin jiray musadka abu daa-udu dayaalisna waxaaba dhacay in musa bnu abi caaishana uu yihi ana waan dhaqdhaqaajinaya dee saa u dhaqdhaqaajinaya oo markaa waxaana jirtay nooca xaggan dee musalax ay kuba magacaaban almusalsal ayaa waxay kan yidhaahaanba almusalsal bitaxriiki shafatayn waa anwaacdii wuxuu ku tasalsulay iskaga daba tegey ibnaho la dhaqdhaqaajiyo macna waxa weye dadkii sanadkaa dheer kala warinayey waa taa ibnu cabaas baan aragnay saciid ibnu jubayr muuse ibnu cabi caaisha dadkii ka dambeeyey way socdeen ilaa waqtigeedna lasoo gaadhay ayaa mid kasta markuu xadiidkan warinayo tasalsul ahaana loo warinayo ayuu dee isagoo xadiidkii sheegaya sanadkiisiina sheegaya ayuu dibnana dhaqdhaqaajinayo dee dadkan imaka ilaa waqtigeena asaanida uba cinaayooda oo kale iyo dade waqtigeena joogo uu markaa dariiqooda uu kuba tasalsulay ayaaba jiro markaas oo tasalsulkaas dee khaasatan asbaadaas iyo kutubta musalsalaadka ayamataas way jiraanba oo bal markaa wuxuu noqonaya almusalsal bitaxriika shafatayn innaga halkan intaasunbaa inoogu sugan saxiixa baan leenahay emusnadka abi daauudna waxbaa dabaqaasi yar dhaaftay waana dee kolley kutubmusalsalaatna waabay kusoo arooriyaan dee kutubta musalsalaadka faanzla allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey laa tuxarik bi lisaanaka litacjala bihina calayna jamcahu waqur'aanaha qaala markaa ibnu cabaas wuxuu yihi jamcahu fii sadrika waxaa korka ah inaan laabtaada kuugu urnood xafid aada xafido uma taqra'hu uma anta taqra'u aada haddana si aanu usoo dejinay o aada uba akridid faإida qara'naahu faاtabic qur'aana qaala muxuu yihi faاtabic dan isagoo fasiri fastamic waansit dhegayso oo aamus oo dee kulmintan la kulmiyeyna kolkol ruuxu isagoo aamusan oon u dhegaysanayn baaba jirta waa aamusan yahi lakin wax kaloo kama fikirayaayo dhegeysi ma jiro taasaa iska iman karta kol ruuxoo dhegaysanayo laga yaaba inuu hadhadlaana waabay jirtaa labadoodii baa la fastamic wansit uma ina calayna ay an taqra'ahu qaala fakana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa oo dee ina calayna bayaanadiba an taqra'ahu kuma fasiro loqodaadi waa ti uu markii horeba yihi an nubayinahu bilisanika waa inaad sidiisii uba aqridid lakin de waxaan leenahay macnuhuna waa ka shaamilsan yahay de waana laguma fasiray wax alla wixii bayaan keenayay o dhan ama bayaan kaba imanayay macaanidiisi iyo umuuraha iyo wixii kuba tacalluqsan iyo qira'adiisii o dhan lafdigu waa inoo wada shamlinaya fakana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ida ataahu jibriil istamaca waa dhegaysanayey faida اnطalaqa jibriil jibriil markuu ka tago waxyigii dhammaado ayuu qara'ahu الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa aqriyayey kamaa aqra'ahu si uu isaga u aqri siiyey waa si ugu aqriye un ee qara'ahuna waa faacilka rasuulka ilaahay baa aqriyayey kamaa aqra'ahu kamaa aqra'ahu jibriil weeye hudan damiirkan baariskina rasuulka ilaahay buu kuba dhacaya faacilka aqra'ana waa jibriil weeye si uu jibriil ku aqri ee uu ka dhigay mid ku aqriaya ayuu waxa weeyaan kuba baray ayuu aqriyi jiray macna xadiid kole waa inoo daahir baan filaya labadii riwaaya ina isu keen fasireen baabuljahri bilqira'ati fi الصubxi wاlqira'ati calى اljin adakani baabuljahri jahriga baabkiisii weeye lalaba jahriye bilqira'ati qira'adii fi الصubx salaada subax qur'aanka la aqriyayo ama markaa la tukanayo waa meelihii lala jahriyay tee bal in sare loo qaadayo taas weeye kolley dee salaadii kalena way noo daba socon doonaan fi subx iyo walqira'ati aqrintii cala ljini waa qira'adii rasuulka ilaahay ku dul aqriyey jinka qur'aan mar uu isagu aanu ka warhayno qira'adiisa dhegaysteen iyo dee kol ay u yimaadeen oo rasuulka ilaahayna uu iyaga toos uguba aqriyayo dee iyaga imaatinkooda uu yimi kolley waanay kusoo noqnoqdeenba rasuulka ilaahay bal umuurahaas baa adigu baabka inooguba imanaya xadaثna shaybaan بن فaruq qala xadaثna abu cawaanata can abi bshri can saciid bni jubayri can ibni cabaasin shaybaan ibn faruq aynu hore usoo maray un mooye inta kale waa intii imika aan caawaba haynay qaala wuxuu yihi ibnu cabaas ma qara'a rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ma aqriyin calى اljini jinka korkooda qur'aankumuu dul aqriyin wamaa ra'aahu manaanu arag way dhegaysteenuun isagoo rasuulka ilaahay kaba warhayn qur-aankiisa qira'adiisay maqleene laakiin isagu isagoo og iyaga iyaga ula jeeda oo uu ku dul aqriyayay taasi may jirin buu leeyahay manaanu arag dee markan qur'aankaba qisadiisa ay nooguma sugan tahay saas ba halkan nooguma sugan xadiis ibnu mascuudna waa inoo soo socdaa haddii alla yidhaaho bal markaasaan dee jamcin doonaa xadiidka ibnu mascuud oo isagu dee ah waa ku dul aqriyay rasuulkii ilaahay intuu raacay ayuu qur'aankii ku dul aqriyay waa kanun buu kuba xigaaye insha allahu tacaala markaasaan yar wada eegi doonaaye imaka horta bal xadiidkan baan wadaynaa <clears throat> marka wuxuu yihi indalaqa wuu tegey rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay fii daa'ifatin koox isagoo kuba sugan min asxaabihi asxaabtiisa kamida macnaa jamaaco asxaabtiisa kamida la socday way baxeen makay ka baxeen caamidiina xaalayin iyagoo u qasdaya ilaa suuqi cukaadin suuqii cukaad la odhanayay iyagoo u qasdaya macnaa rasuulka ilaahay daa'ifo saxaabada kamidi iyagoo ay la socdaan waana maka ayay ka tegeen waxay u socdeen suuqa weyn ee la isugu iman jiray sanadii mar ee cukaad la odhanayay ayay kuba socdeen si dee halkaa dacwo ahaan baanu uguba socday <clears throat> bal kale suuqan cukaadna wuxua suuq sanadiiba mar la isugu imanayay waxaana yidhaahaan waqtigii xaadisadii fiilku ay dhacday ama qisadii fiilkeed ee markaa ilaahayna uu nimankii doonayay beydka inay dumiyaan ee xabasho ahaa uu halaagay waktigaa wakti shan iyo toban sanood ka horreysay ayaa suuqan uu bilaabmay waxaanay dee kollay bacdigood ka dhigaan inay shawaal bishaa shawaal oo dhan la joogi jiray badhna waxay kaba dhigaan inay markay bisha dulqacda bilato ayaa la isugu iman jiray kolley shawaal say dee la isugu yimaadaa wallow barhkood ay yidhaahaan way adkaydo bil xurmala may ahayn carabina may markaa ilaalin jirin bishaasoo dee si la dhex maro dadku suuqan ay u yimaadaan oo dadka she ay usoo gaadhaan baaba adkayda lakin dulqacda waxa weeyaan waa bishii xurmada lahayd marka waktigaas waxbaa lagu kala iibsan jiray meesha in dadkii shucarada ahaa iyo khudabadiiyo waa iman jireen iyadoo shucurkoodii shicirkoodii kusoo bandhigayaan oo kolkol dee raggii shucaradii waaweyneyd iyo sida naabiqatu dubyan oo kale iyabaaba kolkol de waktiyadiisii khaymad inta loo dhisaa shucarada kale ayuu dee shucurkooda intay u bandhigaan baa u kala xukumi jiray ama kala horreysiin jiray iyo de adigu waa meel la isugu iman jiray oo aan wax kala iibsi iyo suuq adab iyo waxyaalo badan kulansanaysay markay taa joogaan meeshuna kollay daaif iyo makay dhaxaysay laakiin xagga daaif bay cukaag u dhoweyn ayaa isaga suuqa ayay ka tegayeenoo waxay imanayeen majano meel lagu magacaabayo waa suuq kale ah suuq kale oo isaguna inta dulxij dulqacdo ka harsan ayay joogi jireen haddana markay bisha dulxija ay bilato ayaa waxay iman jireen dulmajaaz halkaa la odhanayay oo aan carafaba ka dheerayno ilaa maalinta tarwiya joogi jireen halkaa waa suuqa oo dee hadka dabadeed marka maalinta tarwiyana de xajba iyo waa dadkiina mawsim baa la wada yimi waxay usoo dee u dareeri jireen minay iman jireen tarwiya dee mina way iyaguna saasun bay yaqaaneen oo minay fadhiisan jireen bal taas bay ahayd suqan cukaadna saasaa waktigii rasuulka waa kan tegi jiray dabadiina waa socday xataa fil islam wuu socday oo meel la isugu yimaado wax lagu kala iibsado suuq lakiin sanadii mar la isugu yimaado ayaama muddo la jooga ayuu ahaa waxay yidhaahana culimadu boqol iyo sagaal iyo labaatankii hijirada ayaa adigu uu joogsaday oo iyadoo suuqii la joogo ayaa nimankii xaruuriyada la odhan jiray ama khawaarij ay soo galeen oo markaasay suuqiiba dee adigu boobeen ma idu waxba aanay kaga tegin suuqa adigu sidiiba lagaga tegay oo uu ku joogsaday waa boqol iyo sagaal iyo labaatankii jirada markii ay dawladdii reer bani umaya daciiftay sii dumaysayba sii baabahaysay ay isuulaysay dee qoladii kalena aanay weli iman suuqa markaas ayuu suuqani adigu laga tegey oo isumaatinkiisii lagaba tegey oo boqol iyo sagaal iyo labaatanki kolley waktigaasna ee suuqoo la jooga yimaadeen oy boobeen adigu dee mooye dee inay dadna kolley dhigana way banaysanayeen oo iyagu waxay daynayeen may jirin <clears throat> haddaba taas bay ahayd haddaba rasuulka ilaahiya daa'ifadani xaggan ay usoo kaceen kolleyna daahirka xadiidku si inoo faa'iideynayo markii uu daaif rasuulkii ilaahay tegey intuu ka quustay quraysh si uu dacwada iyaga halkaa u gaadhsiiyo bal maalan arrinku may ahayn oo waktigaa dee cidil waxaa la socday zayd ibnu xarisata imanka xadiidkana waxay nooga sugan daaifa asxaabtiisii kamid ahayd haddana dee markii uu taa kaba soo laabmay iyo dad laba kulmay aanu ahayn soo xaafid ibnu xajar ishaaro waqad xiila walxal qad xiila la kala manciyey oo bayna shayaadiina wa bayna khabar الsama oo waktigaasna maxaa dhacay iyadoo shayaadiintii iyo warkii samada lakala hor joogsaday lakala manciyey oo macnaha waursilat la diray calayhim korkooda lagu sallidoo lagu sii daayey ashuubu shuubti jamcu shihaabin weeyaan oo waa shucladan dee iftiimaysa ama dabkaba ah ee dee aada muddo xidig dhacaysa oo kaleynu aragno in xidigeed dee dhacaysa kaba cabirno taas bay shuhubtu tahay ama shiyaabka oo shuclada exdigii halkoodii kama tegayaan be laguna ganayo bal shayaadiinti iyo waxyaalaha caynkaas shayaadiintii laguma ganayo taasba weeyaanoo macnuhu waxa weeyaan markii waxyigu soo degay rasuulka ilaahay bicadiisii oo dee markaa arrinkuna wuxuu tilmaamayaa inay waktiyadaa hore ahaydbo kolley inay ani kaba horreysay dee waktigan daa'ifiyo rasuulka ilaahay yimi waayo markii rasuulka ilaahay waxyigu yimi lasoo dirayba arrinkani waa bilaabmay waxaa jirtayna shayaadiintu intay fuulaan inay samada meelo sare ka tegi jireen halkii ay tegi jireen ay warkana kala dhegaysan jireen waxa ay soo maqlaan iyagoo boqol beenood ku soo darayna ay dadkii kahanada ahaa iyo wixii iyaga la xidhiidhsanaa ay soo gaadhsiin jireen ayaa loo diiday oo waata suuradan dee iyaga waktiganba qolooyinkan dhegaysigoodii kuba soo degtay ilaahay kagaba warramay ay kuba sugnayd wa annaa lamasna asamaa'a fawajadnaha muli'at awaadna kuna naqcudu min <clears throat> maqaacid sam laba sama <clears throat> markaasaa dee fawajadnaa muriyad xarasan shahid shadiida washuhuba oo markii aan dee doonnay inaan halkaa fuulno ayaabaan aragnay igaadh adag iyo ilaalin adag iyadoo lagaba hayo dee shuhubtaas iyo xaraskaa adag oo dee waxaana sheegeen inay dee maqaacid samada ku lahaayeen ay ka dhegaystaan oo dee maanta kii dhegaystaaba uu helayo uun waxau la kulmayaaba shuhubtaa ay tahay haddaba markay taasi dhacday halkaa loo diiday ayaa deeto arrinkani de waxa weeyaan waa tan qisadu inoo socoto warsilat caleyh farajacat shayaadiinu shayaadiintii dee halkaa sariya samooyinka fuuri jiray ee laga hor joogsaday ayaa waxay kusoo laabmeen ilaa qowmihim qowmkoodii oo ru'asadoodii faqaaluu waxay yidhahdeen iyagoon warsidin la soo celiyey soo hungoobay maa lakum waxaa idin sugnaadeen mxuu maxaa idin soo celiyeen qaaluu waxay yidhahdeen xiina baynana wa bayna khabr الsama annaga iyo warkii samada waa nala kala manciyey nala kala hor joogsaday wa ursilat waana la dirayo calaynaa korka anaga ashuhubu shuhubtaas dee waa rujuuma lishayaadiin looga dhigay shayaadiintaba rujuum ayaa nalagu soo daayey oo nalagu diray nalagu soo daayey qaalo waxay yidhaaheen markaas kuwii ru'asadooda ahaa baa yidhi maadaaka arrinkaasi ma ahaanin ilaa min shayin shay un mooye xadatha soo dariyey kolley waa wax dhacay oo weliba dhulka kaba yimi e, fadribuu mashaariq alardi dhulka baryadiisa iyo wamaqaaribaha galbeedadiisa socda oo macnaa bal dhulka mara oo dhulka oo dhan soo baada idribuna macnaa siiru weeye oo fadribu fi lardiba qur-aanka yadribuna fi lardi waata inooguba sugan macnaa socda mashaariq alardi wamaqaaribaha fanduruu eega ma haadaa wuxuu yahay kan aladي kaasoo xaala baynana wa bayna khabr الsama inaga iyo warkii samada ina kala manciyey waxaan uu yahay soo kordhay waa wax soo kordhay une bal ordoo soo baadho dhulka soo marmara taas bay yidhaaheen arrinkuna marka xadiidka daahirkiisa si wax markaasna ay bilaabatay shuubtu ayay tahay dee adugu markaas waktigan dee waxyigu soo degaya way adkaatay markaa hore xalaaka marar way dhici jirtay oo de waa waxyaalo kolkol dhici jiray oo de akhbaartii bal xadiid saxiixa inoogu socdo lakiin meel dambe ku iman saxiixa inooguba iman lakiin meel dambe kuba sugan ayaaba ahaa iyadoo in malaa ay arkeen shuubkaas oo kale maxaa waqtigii jaahiliyada odhan jirteen arrinkan markaasay yidhaaheen waxaanu odhan jirnay dee ruux weyn baa dhashay ama ruux weyn baa dhintay marka wax dee meesha yar muuqday way jireen laakiin waanay badnayn arrinkana xiraasadan adag iyo tan baa timiba oo arrinkan badnaynba oo waktigaa hore dee wax marmar dhacayay un baabu ahaaye imika waa lasii adkeeyey maqaaciddii ay samada ka fuuli jireenna ama ay kaba tegi jireenba dee maqaacidii ay kuba lahaayeenna waa laga soo celiyo waa loo diiday oo bal way adkaatay waxaana yidhaahaanba carabtu xataa nafteedu dee dadkii kale iyagu eh, caadiga ahaa markay arrinkani batay iyaga naftoodu way argagaxeen oo waxay ka baqdeenba wax dee inuu halaagma jiro oo yidhaahaan reer daa'if ugu horreeyey arrintaa cid u baraarugto xataa barhkood waxay bilaabeen xoolahoodii inay sii daayaan oo asnaamtoodii bay dee saa'ibo kaba dhigaan oo addoommahoodii xoreeyaan oo markii dambe nin oday oo waktigaa indhabeelay oo da ayaa ku yihi walbar arrintiinan xoolihiina ha iska hayso ha iska baabiinine xidigihii aan naqaanay waa xidigahan dee magacyada leh ee jihooyinka dee laguma hanuunayo ee jihooyin kale u kala garanaye waktiga habeenkii dee waktigu yahay iyo waxyaala lagu garanaya xidigihii halkoodii ma joogaan mise in way suuleen oo ujeedada waxaan dhacayaa ma xidigihii aynu naqaanay la yaqaanay ba isaga waxaa la garanayn waxa dha maya xidigii weli halkoodin bay kuma sugay su yihi haddaba waxa weeye arinku waxaa ka baqataan markaa maaha bu yihi bal xolihin ahayso lakin kolley mal hadee wax kaloo soo karnay une kol haddii ay xidigahaas ay joogaan aynu naqaanay lagu hanuuni jiray ay joogaan arrinku de bal taas wixii nahayso iska baabinina bal markaa tan bay ahayd oo dee shayaadiintuna waa kuwan fanduruu eega ma hada ladi xaala baynah bayn kar fandalaquu jihooyinkaa loo kala diro de ibliis baa kala diray ciidankiisii yadribuuna iyagoo soconaya yadribuuna mashaarik alardi wamagaaribaha yadribuuna macnaa yasiruuna weeye waana tan qur-aanka kuba soo noqnoqota bal masalan haddaba iyagoo soconaya dhulka mashaariqdiisa iyo magaaribtiisa kolleyna weyne xadiis buu halkan soo dhiganaya abi da-uudi ay wariyeen cidda warisay muu sheegino macnaa lafdiga yadribaani ayaa kuba sugan oo macnaa yasiraani ah ama socodkan ah famara nafaru kooxdiibaa waxay mareen aladiina kuwaasoo akhaduu maray naxwa tihaamata usoo socdoo qaaday dariiqa tihaamiya xagga tihaamo yimi tihaamana waa dhulkan xeebta maki iyo adigu waa tihaamo iyo wixii xeeb kaba xigaayo waa dhulkan gubanka ama xeebta ku dhow ayaa tihaamo la yidhah dee dhulka taagee sarena waa dhulkaa najdi la odhanayey haddaba tihaamo xaggeeda kuwii usoo kacayna meelay iyagu kala tegeen ayaa kuwii usoo kacay baa waxay mareen rasuulki ilaahay walxaal wa isagu binklin meesha nkli la idhaah u ku sugan yahay san baa muslim dhacday صaxiixa bukhaari binakhlata ayaa dhacday waxaanay culimadu kaba dhigaan dee sawaabku inuu yahay sidaa صaxiixa bukhaari dhacay oo binakhlata waana mawdic meeshaas kollay daaifna waaxideeda ama xagga daaifa waaba kan dee cukaadna aan xagga daaif bay kuba dhoweyd makiya ah udhaxaysaba daaif nakhlaa la odhanayey oo badna nakhlata ama dee nakhlaa meesha la odhanaye haddaba halkaas bay ahayd bukhaarina iyada saasaa dhacday iyadoo kelimadu taa leedahay kuwiiba waxay soo mareen rasuulkii ilaahay oo halkaa jooga caamudiina xaali dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyo saxaabadiisu ay uqastayaan intan la socotay ilaa suuqa cukaade walxaal wa rasuulku yusali uu tukinayo biasxaabi asxaabtiisa salaata alfajri waa salaad waktigaa uu tukanayey bal haddii aanay salaadihii faradka ahayd waktigii lasoo dejiyeen de hadday tahay intii dee daa'if uu tegey dabadeede ama ay isrihii uu dhacay dabadeed iyo micraajkii uu dhacay de waxaa noqonaysaa salaadii subaxe adigu wuxuu tukinaya rasuulka ilaahay saxaabadiisa waktigaas adgu فjriga ayuu saلاad tukinayey فلama samicوا القرآaن iyagina way soo mareen rasuulku k war uma hayo ma oga iyo markaasaa markay maqleen qur'aankii rasuulka ag markaa ula jaarayay maxalushaahidku waa halkan waa kan qira'adiibu sare u qaadayay markay maqleen qur'aankii ayay istamacuu lahu dhegaysteen waajibkii baa dhegaysanaya wa qaaluu waxay yidhaaheen markay qur'aankii maqleen hada aladii xaala baynana wa bayna khabari الsamaa waxa inaga iyo khabarkii samada waxyigaanaa yimi waa qur'aan lasoo dejiyey waxa samadii inaynu fullay inoo inoogu diidayna waaba arrinkan taas bay yidhaaheen <coughs> hada aladi xaala baynana wa bayna khabr الsama farajacuu ilىa qowmihim qowmkoodii dib bay ugu laabmeen ee kollay diimaha horena way kaba warhayeen oo inaa samicna kitaaba unzila min bacdi musa waa kuwii taas suuraة اaxkaafka kuba timi waid sarafna ilayka nafra min aljin yastamicuuna اlqur'aana haddaba bal markaasaa qowmkoodii bay dib ugu laabmeen faqaaluu waxay yidhaaheen yaa qowmanaa qowmka yow inaa samicnaa qur'aana cajaban qur'aan la yaab leh badiica xeel dheero cajabaanu maqalay kaasoo yahdii ila rushdi hanuunka ama rushdiga kuba hanuunayo dee markaa taa gaadhsiin faamanaa bihi waanu rumaynay walaa nushrika birabbina axada faanzla allahu caza wajal haddaba taasay markaasay yidhi ilaah baa deeta soo dejiyey calaa nabiyihi muxamadi salى اllahu alayh wasalam qul uuxiya ilaya anahu samca nafru min aljin macanaa rasuulka ilaahay kama u warhayn waa loo soo waxyooday iyaguna waktigaasay qira'adaas subaxdii oo uu la jahrayo marka waana halkan maxalushaahidko salaada subax in dee lala jahraye taas bay adigu maqleen oo ayda ayay maqleen rasuulka ilahiyna marka habeenkaa uma joogin iyaga kama warhayno waa loo soo waxyoodin weeye axaadiis horta way inoo socon umuurana kolley waa taa de xadiidka dhexdiisaan ku yar joogto sidaan sheegay lakin ta inoogu suganin bal qira'ada subaxa in lala jaaraya waa maxalushaahidka jamaacada iyagoo safara ayuu rasuulka ilaahay jamaaca dadkii tukinayay oo iyadoo xataa fi xaalati safar inay salaadii jamaacadu jidaysan tahay taas baa waxa weeye welibana salaada jamaacadu inaanay dee markii hijiradii iyo beryad aynaan la jidayn e min awali nubuwa waa wakti hore waktigani waktiga dee shuhubtii unaaga waa markii wax igu soo degayba waxaan waa lagu diray majaalistoodii iyo maqaacidii ay samada kulahayeen waa loo diiday markaasaana iyagu yidhaaheen bal waxaan dhulka yimi ama waxaan soo kordhay aan eegno waa kuwan dee iyagu malaa tanna waxay kuma yaqaaneen ama hadday tani dhacdo ama cadaab iyo de iyadoo halaag ilaahay dad laba doonay abe la keeni jiray ama se de iyadoo san oo kale waxyi soo degay ba siday de bal matalan aayad suuradda kuba soo aroortay وأna eh, laa nadri ashar uriida bima fi lardi am araada bihim rabum rashada culimada qaarkood ay dee ishaareen ay kuma fasireen oo si ama ma garanayno arrinkan waxa keenay inay tahay halaag ilaahay iyo dee uu la doonayo bal matalan kuwan dadkii dhulka iyo de inay tahay hanuun lalaba doonayo wax yimi oo waxaan dee taa keenay waa labada xaalo mid bal markaa arrinku waa horreeyey waxaan lena waa awaal ilbacth o rasuulka ilahina waa kan jamaacada kuba tukanaya in jamaacadnaho loo loo jideeyey bal taasi iyada xadiidka waabay inooguba sugan tahay umuro kalena waan ku yar joog joogsaday lakin cashirkan yar wadaya waana kolley xadiid kalena uu inoo dambeeya waaba kan xadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna cabdالأعlى can daudi <clears throat> عن cاmiri qال أنه qاla sألت cلqمةa bal daudku waa daud بن abi hind waynu hore usoo aragnay waana nin صغاar taabiciin ah oo nin caabidna ahaa camirna waa camir iبن shراxil waa shacbi imaamkii de magaciisaasa malaa nisbadiisaasaan kuba garanaynaa calqamatuna calqamat بnu qays weye marka waa saddex taabici baa sanadka xadiidka inoogaba sugan saddexdooduba culimo wada ahaa qaala de waxa weeye calqama iyo camir aad ha uga sii dee xagga janibka cilmiga ugaba sii horeeyeen daud qaala wuxuu yihi markaa camir baa odhanaya sa'altu calqamata calqamaan weydiiyo waxaan ku idhi hal kaana ibnu mascuudin cabdullahi ibnu mascuud ma aha shahiida mid xaadiray maca rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisa laylat اljini habeenkii jinka oo habeenkii jinka uu rasuulka ilaahay la kulmay ibnu cabaas ibnu mascuud miyuu la joogay oo markaa uu la kulmayey ma la joogay qaala wuxuu yihi faqaala calqamatu calqama wuxuu yihi ana anigaa sa'altu weydiiyey ibna mascuud ibn mascuud anaaba weydiiyey oo faqultu waxaan idhi hal shahida miyuu xaadiray oo goobjoog ma ka ahaa axadun axad minkum idinka idinka midi maca rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa laylata aljini habeenkii jinka oo habeenkii rasuulka ilaahay jinka laba kulmay axad idinka idinka midi miyuu laba joogay marka xadiidkan iyo xadiidkii hore haddaan eegno ibnu cabaas wuxuu uhi ma qara'a rasuul llahi sala allahu alayh wasalam cala aljini wamaa ra'ahum kana waa habeen rasuulka ilaahi uu laba kulmay baaba dee xadiidkii aan bilow kaba joognaa marka adigu culimadu say kuba jamciyeen waa laba qadiyay kala yihiinoo xadiidka ibnu cabaasna waa waa ila albictha ayuu ahaa kan kan kalena oo waa waktigaa ay mareen un rasuulkii ilaahay oo salaad tukanaya oo qur'aankii aqriyaya oo markaa isaga laguma soo dejiyey qul uuxiya ilaya eeg muu isagu ogeyn kumuu dul aqriyeyn ee waa loo soo waxyooday inay nafar jini ay dhagaysteen ba qiraa'adiisii qur'aanka ama tan kale mar keliyaba mayhayne marar bay dhacday in ay u yimaadeen rasuulki ilaahay jinku ama uu uba tegay iyaga uu tegay marka xaaladan dambe ibnu caba eh, markaa ibnu mascuud inooga warrami doonaana waa habeen kale weeye iyaga intii maka la joogay madiine intiina arrinta way soo noqnoqotay un madiine markii uu rasuulka ilaahay bacd alhijra ama uu madiine uu tegey marka wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas ibnu mascuud ba wuxu uhi laa may annaga cid naga midi may raacin habeenkaas walakina laakin kunaa waxaan ahayn maca rasuuli llaahi salى الlahu عalيه waslm data laylatin habeen fafaqadnaahu waanu weyn habeen si uu noola joogay makana waa la joogaa oo de waa meel cabsiyeed ba rasuulka ilaahay loo cabsanayay iyaguna ay cabsanayeen ayuun baabanu weynay habeenkii faltamasnaahu waanu doondoonay rasuulka ilaahay fi lawdiyati dooxyadii maka waa jamcu waadin iyo washicaabi jamcu shicbina waa ariiq fi ljabel ama dariiqo meesha karinta oo kale adugu waa shicbina ama meesha gosha ah oo kale buuri waa meelihii laislaha waa ku qor ama geli kara ayaanu dee buurihii iyo dooxyadiiba adugu buur iyo banaanba rasuulka ilahi bay ka daydayeen faqulnaa waxaan yihi markay ka quustay inay waayeen ustudira o ustudira ama barhkood baaba yidhi ustudira waa lala duulay aw amase qaala bacduhum bar kalena waxay yidhi iktila mala waaba la dilay rasuulka ilaahay oo kiiladu waa qarsoodi iyo si khufyo oo laysu dilo waaba la dilay qaala wuxu uhi fabitnaa waxaanu barinay habeenkaas bishari leylati habeenkii ugu shar badnaayoo baata biha qowman waa hamigii iyo murugadii kuba timi habeenkii ugu dhib iyo shar badnaa oo qowm ay markaa dee ay baryaan ayaanu barinay habeenkaas falama asbaxnaa markanu waa beriisanay id awaba huwa rasuulki ilaahay oo jaa-in wuxun baa idaad waa tii fujaayadahayd wuxun baaba nagu soo kediyey si mufaajaiya lama filaan nooguma yimi waaba isagii oo jaa-in yimi waa ismu faacili maka tane ficilkii maaha jaa-in min qibali xraa ama xraa-in haddii la tadkiriya haddii la taanaysiin baa sarfigiiyo sarfilaantu ay kaba imanaysaaye xagga xiro isagoo kaba yimi buurtaas qaala wuxu uhi faqulnaa waxaanu idhi ya rasuul اllahi faqadnaaka waanu ku weynay fadalabnaaka waanu ku doondoonay falam najidka kumaanaan helin fabitna waxaanu barinay bishari laylatin baata biha qowm faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ataanii waxaa ii yimi daaci ljini jinka daacigoodii waa addaaci min aljini waa ku daaci oo ii yeedhayo o dee iyagiibaa isu yimi oo jinka kaba mid ah ayaa ii yimi kaas baa ii yimi fadahabtu macahu waan tegey bal qolooyinkiina sharaxa haysta idinkaan idinkuma daynayaaye hadalkan uu ibnu mascuud yihi cidi annaga habeenkaa lamay joogin ayuu nawowi leeya wuxuu tani ku caddahay xadiidka abi daud sunantiisa ku sugan ibdaalkii waa siduu kaba cabiray iyo keyrkiiba oo ah axmed iyaba way wariyeen oo ay kuba sugnayd alwudu binabid oo dee inuu habeenkaa lama joogay ibnu mascuud ba bal xadiidkaas buu leeyahay ibdaalkia ah xadiidka iyo bal doonta abi da-ud iyo waa kaa idin tilmaamay iyo bal qisadu siay tahay imaka wakti baan haysan wuxuu leeyahay xadiidkan baa wuxuu keenaya xadiidkaasi inuu daciif yahay ama aanu jirin ama uu munkar yahay ibdaal uu kaba cabiray sababta waa kan ibnu mascuud caddeeyey inuu habeenka aanu laba joogin xadiidkaasna waxa kusugan inuu laba joogay markaasa wuxuu yihi faqara'tu calayhim lqur'aan fadahabtu macahu ninkii waan raacay daacigii oo faqara'tu calayhim jinkii waxaan ku dul aqriyay alqur'aana qaala wuxuu ihi ibn mascuud ba wuxu uhi fandalaqa bina waa isaga iyo dadkii kale ee habeenkii halkii joogay habeenkii o dhan rasuulka ilaahay daydaeyey ayaa wuxu uhi rasuulka ilaahay baana kaxeeyey waa nala tegey fa araana wuxuu na tusay ahaarahum raadadkoodii oo jinka raadkoodii buu ina tusay waa halkii uu kula kulmay iyo wa athaara niiraahim dababkii ay shiteen ama dabkoodii iyo waxyaalaha aataartiisii buu na tusay wasa'aluuhu waxay weydiiseen azaada zaad bay weydiisteen faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay bay waxay weydiiseen sahay iyo zaad faqaala wuxuu uhi lakum waxaa idiin sugnaaday jinkiibuu ku odhanaya kullu cadmin laf kasta oo dukira la xuso ismullaahi calayhi waa markaa la cunayaba magaca ilaahay laguma xuso waa dee jin mu'miniin ay ahaayeen kuwa ninkaa gaalka ama jinkaa dadka ismi la-aanta ama magaca ilaahay haddaan cuntadii lagu xusin iska banaysanaya maahan kuwaniye haddaba magaca ilaahay laf kastoo magaca ilaahay markii la cunayaba laba xuso kaas oo kullu cadmin dukira smllaahi caleyh oo yaqacu dhacaya fii aydiikum gacmihiina soo gaadhayo aa helaysaan xaala kowni aw fara ma yakunu waa xaaladu ahaanaya ama ku ahaanaya akwaantiisa iyo axwaashiisa kii uguba shishlaa ugu taamsanaa xaal uu yahay laxman xagga hilibka oo macnaa laftaa magaca ilaahay lagu xuso ee hadda la cadeeyey dadku ay hilibkii kaba cuneen ayaa ilaahay rasuulka ilaahay baa baryay sida صaxiixa bukhaari kuba sugan xadiid abu hurayra uu duceeyey markaasaa dee tan ducadii ilaahay baa u aqbalay rasuulka ilaahay oo laftii baa hilib u yeelanaysa bal waliba markii ay ugu hilib badnayd ayay lafti u noqonaysaa oo kula bacratin saalo kasta iyo waxyaalaha adde xayawaanka saaladoodna calafun calaf waxay u noqon ama ay u tahay iyaduna lidawaabikum dawaabtiina markaa jinka eeg daabooyina way leeyihin ay fuulaad bal markaa calaf bay iyadana ayay u noqonaysaa oo dawaabtiina taas idinkana kaasaa zaad ba idin ah oo cunto laydin huwinaya faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam de kol hadday walaalaheena jinka ay zaadkooda tahay ayaa muxuu yihi rasuulka ilaahay falaa tastanjuu ha ku istijoonina bihima waa saaladaas iyo waxyaalahan kale ama lafaha ha ku istijoonina waxa iskaga biinina fainahumaa labada dacamu ikhwaanikum waa bacaradan ama bacarkan iyo waxa weeye lafahaasba waa walaalihin jinka ah cuntadooda weeye kuwana iyagaa cunaya kuwana dawaabtoodii ha ka xumaynin oo ha kaga istijoonina waxaa iskagaba binina taas rasuulka ilah yihi salawaat wasalaamu caleyh bal duruqda xadiidkaan israacinaya wax yar baa jira hadal baa jira xadiidka macnihiisuna waa inoo cad yahay waxaanan leenahayna dee marar kala duwan bay umuurahani dhaceen oo ka ibnu cabaas iyo kani waa laba waqti un bay kala yihiin وxdثnي علي بن حجر السعدي قال xdثna اسماعيل بن إبراهيم عن داود بhda الاسناaد إلى qwله وآثاr نيران muxuu leeyahay xadيiثkan eeg da-ud iبن أbي hindin markii hore yaa ka wariyey iبن أbي hind cabdالأعlى baa ka wariyey waa riwaayadaa hore imika cabdالأعlى maxaa bedelay imaamkii ismاعيل iبن culaya la odhanayay ama ismاعيل iبن إبراهيم بhada isnaadna muxuu leeyahy isnaadkii da-uudun si dib u akriyo waa can da-uda can caamirin qaala sa'altu calqamata taasba weeye laakiin muxuu ku joogsaday buu leeyahy xadiidkii ilaa qawli waahaari niranium intaasuu ku joojiyey inta dambe markaas ah wasa'aluuhu zaada iyo waxa ka dambeeyey seebuu yeelay waa kan qaala shacbiyu muxuu yihi markaa shacbi baa yidhi u ka gooya xadiidkii marka ujeedadu xadiidkii sanadkiisuna xidhiidhay iبn mascuudna xadiidka laga warinaya wuxuu ku dhammaaday riwaayadan ismaaciil ibnu ibraahim waahari niranihim buu ku dhammaaday intan kale mudraj bay noqon markaas isaga dee riwaayadan siday noo cadaynayso xadiidkii raacday waana shacbi hadalkii laakiin dee shacbi maaha wuxuu xaggiisa kala yimi siduu nawowi leeyahay hadalkiisa kale muu imane kolley waa wuxuu maqlay ee waxay noqonaysaa markaa maraasiil shacbiya walow maraasiishiisa la idhaaho waa maraasiishu aad isaga iyo saciid iyo maraasiishooda waa maraasiil saxiixa ujeedadu waa inta badan way sugnaataa laba yidhaaho xadiidkani markaa intan mudraj buu noqon kalaam shacbi buu daahirka lakin waa mursal shacbi buu inoo noqonaya waayo wuxuu dee cil isagu ogaan kara maaha bal صaحيixa bukhaarي با حديث abi hurayra macnuu inooguba sugan yahay bal intaa weeye welina waxbaa inoo socda qaala shacbiyi wasa'aluu zaada wakaanuu waxay ahayna min jini اljaziirati jinkan maalintaa rasuulka ilaahay uga yimi habeenkaas waa jaziire jinkeedii jaziirana waxa weeye anuun la yidhaahaa dee waa tan culimadan badan ee aljazariy aan ee nisbadaa waa jaziire halkii loo nisbeeye weeyaan waa labada webi ee furat iyo la yidhaaho imaka dajle la yidhaaho inta udhaxayso kollay bilaad badan ahayd de waa dhul weyna oo taas waana dhul dee barwaaqo ahayd magaalooyin waaweyn ayaa jaziire la odhanayay intaas weeye culimadana kolley halkaasa dee waana ma mandiqo ballaadhan bay noqonaysaa nisbada ay tahay haddaba jinkan halkaasay kaba yimaadeen weeyaanoo jaziira ilى akhir الxadiiث min qowli shacbiyi markaa muxuu kaba dhigay ismaaعiil shacbi qowlkiisii mufasalan xaaliya iyadoo laga goynayo min xadiiثi cabdillahi marka intan mudraj bay noqon dee xadiidka cabdillahi baa laga goyay bal qolooyinkii kalena maxay yeelan waa tan وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabdاللahi بن idris عan dawud عan dawuda عan الشhacbiyi عan calqmta عan cabdillahi eg sanadka waa kii un lakin daud yaa ka warinaya maanta cabdالlahi بن idris isna imaam ah عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى qول وaثاr نيrاnهم isaga وlam ydkr ma baعdه intaasuu ku daayayo intan qaalo shacbi iyo intaa mabuu sheegin isagu xadثna yaحyى bal markaa adigu waxay tahay haddaba kolley daraquni oo kale iyo dee qolooyina waaba tan aan hayno ismاعيل بن culay iyo cabdاللahi بن idris waan haynaa daud asxaabtiisii يزيد بن زريع iyo iبن abi زايدة iyana kolley iyo qolooyin kaleba xadiidka way kala saareen oo intan wasaaluhu saadaya waxaa ka dambayseena shacbi hadalkii bay kaba dhigeen barhkood badhna mabay sheegin in waxa weeye riwaayada hore cabdilaclى ayuunbay kuba timi in xadiidka la israaciyo kollay tay culimadu raajax yeeleenna waa sida ruwaadan kale ay kuba wariyeenoo markay noqoto xadiidka cabdillaahi bni mascuud wasaaluhu saadiya intani idraaj bay noqonaysaa shacbi kalaamkiiya laakiin shacbi kollay xaggiisa kale muu imane maraasiishii shacbi baan odhanaynaa bukhaarina isagoo abu hurayre ka warinaya macnahan inay zaadka dadka walaalaheena jinka ay yihiin way inooguba sugan tahay weliba intay weydiiseen rasuulka ilaahay inuu ilaahay uba baryay baa kuba sugnayd e bal waxaan leenahay riwaayadan muslim imaka tan duruqdii waa kan sheekuba waa cilayntani wuxuu labadan dariiqee dambe uba yime xagga israacintaas idraajkaasaa kuba sugan riwaayada hore xdثna سعيد بن محمد الجرمي وعبayd الله بن سعيد قال xdثna أbو اسامة عن مسمع عن مسcr عن mعن qاaل سمعت أbي mعن baa leh سمعت أbي aabahay baan mqlay aabahay ayaan maqlay oo yihi سألت مسروقا مسروq baan weydiiyey mعnigan mعن بن عبدالرحمن ayaa la yidhaahaa cabdالرحمaنkaasna waa aabihii Eh, lakiin cabdiraxmankaas waxa uu awow eh, markaa dhalay oo macna ibn cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibn mascuud weeye macnigani waa atbaacu taabiciintii markaa aabihiina cabdiraxmaanna waa taabici dee aabihiina waa ina cabdillahi ibn mascuud bal markaa taa weeyaanoo haddaba kollay de aabihiina malaa xadiidkan oo keliya macno ma badna axaadiidiisa uu kitaabka ku leeyahay macni baa xadiidka wuxuu kaba maqlay aabihii aabihii baa markaa muxuu yidhi ya ah, ah bodbod xadثna yaحya بن yaحya qال aخbarana khالد بن cabd للahi عan khالد عan abi mcshر عan ibrahيm عan cلqمةa عan cabd للahi qال anahu qاl iyadna snadka khالد بن cabd لlahi waa ضaxaan khaalidka kalena waa khالد بن mهrاn waxa weeye waaba ninkii alxada la odranayey abi mcshرna زiyad iبn kuleba hore inuu soo maray ibrahim بن an cلqمة عan cabd لlahi qaal lam akun maan ahayn laylaة الjini habeenkii jinka maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilahi maciisa maan ahayn waa habeenkaas oo wadidtu waxaan ku tamaniyey anii kuntu maca inaan la socdo habeenkaas oon la joogo aad baan ugu tamaniyey oo waxa kuba sugan buu leeyun dadaalka lagu dadaalaya calىa musaaxabati ahli اlfadl fii asfaarihim iyo muhimaadkooda iyo dee majaalistooda iyo aragtidooda waa kan uu ka qoomamoonayey waa ta'asuf habeenkaa inaanu rasuulka ilaahay laba joogin si dee cilmi ufaa'idaysto ama u ziyaadsado arrinta kalena sanadkii kale dad markii hore sheegay halkii dambaan ka bilaabayaaye muxuu yihi cabdالرaحman ibn cabdالlahi ibn mascuud saaltu masruuqa masruuq baan weydiiyey oo waxaan ku idhi man aadanaya ogeysiiyey annabiy eg isaguna waa taabici masruuqna waa taabici marka yaa ogeysiiyey annabiya salى الlahu عalيه wasalam biljini jinka imaatinkooda iyo taas laylata stamacu lqur'aana habeenkaa ay qur'aanka dhegaysteen waa habeenkan dambe aabihii kaba warramayay yaa ogeysiiyey rasuulka ilaahay jinka faqaala wuxuu yihi xadaثanii abuka aabbaha baa waxay igu warramay oo wuxuu yihi wa yaعni wuxuu ujeedaa iبn mascuudin waa ningan le wa cabdiرaحman iبn cabdالlahi anahu aadanatu bihim shajara geed baa ogeysiiyey oo de kolley waa dee mucjizaadki iyo khawaariq اlcaadaad صaxiixay inoogaba sugantay rasuulka ilaahay dhagax maka ku yaalay oo maka adigu meel kamida kuba sugnaayo salaami jiray inuu garanayo xaniin اljidci kitaabkay kuba iman tasbiixu dacaam waa ti aynu soo marray dhagaxii la orday dharkii muuse markaasna waa baabkeed waxaana kitaabka akhirkiisa ku sugan isagoo rasuulkii ilaahay laba geed dee ay u markaa intuu dee soo jiiday ay soo raaceen oo deete uu markaa ay astureen si uu xaajadiisa u guto bal markaa waa umuurahaasba waa dee umuuro khawaariqdaas ama mucjizaadkaasbe adigu geed baa ogeysiiye <clears throat> wy baab lqira'ati fi duhri wاlcasri bal intan ka yar gaadhsiin karaan ka gaadhsiin qira'adii duhurka iyo casrka kale waa umuuro waa xadis yaroo kooban lakiin macnahoodna iska yar cad yahay aqrintii duhurka iyo casrka qur'aanka bal waa qadarkeeda iyo taas iya waa qira'a la siraysanaye xadaثna mحamed بن المثنى العنزي qال xadaثna بن أbي عadي عن الحجاج عن الصوافة عن yaحyى وهو بن أbي kaثيr عن cabd للhi بن أbي qتاdة وأbي سلامة عن أbي qتاdة marka cabd للhi بن أbي qتاdة iyo أbو سلمة labaduba abu qتاadة ka wada warinayo qاaل kana rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم rasuulka ilahi wuxua yuصلي bina mina tukiya fayqرأ في الظهر والcصr salaada ظهriya salaada casr wuxuu aqriyi jiray rasuulka ilaahay fi ragcatayni labada ragcadood ee uulayeyn hore luqada fasiixii tan weeye uulayeyn kol hadday muanas tahay ula uulayeyn Eh, ama awalatun awalatayn in la yidhaho kollay waa luqama laha ay soo naqliyeene luqa daciif ay noqonaysaa un biluulayeyn bifatixati lkitaab suuradda faatixada iyo wa suuratayni laba suuradood buu aqriyi jiray rasuulka ilaahay waa duhurka iyo casarka labadooda ragcadood ee hore wayusmicuna waana maqashiinaya alaayata axyaana wqada qaarkeed rasuulka ilaahay dee ama isagoo tadaburka ku mashquula saasun carabkiisu ee bal matalan ha kuba dhaco jahrigaas ama ha u qastabee kolkol buu aayado e ay garanayaan halku markaa maraya ay ku garan jireen ama halku suuraddu akriyayo ayuuna maqashiinayay fayaqra fi duhri o dee jaarigaasina jaarigu kolleyba markaa fii maxalihina sunno weeyo haddii lagaba tago salaadii ma burayso israarkuna fii maxalihi sunno weeyo haddii meelaha qaarkood dee jahri ay awqaadda qaarkeed dhacdo iyadna salaadii waxba ma noqonayso rasuulka ilahina awqaadda qaarkeed waa tan kaba dhacaysa wa kaana wuxua yudawiru mid dheereeya aragcat alula ragcadda hore ee min aduhri duhurka kaba mida ah uu dheereynayey wayuqasiru waa gaabinayey athaaniyata ragcadda labaadna wuu gaabinayey oo macnaa tii hore unbu ka yar gaabinayay oo dee waa tan taqdiir iyo bal xasriya ayaa inoo soo socda saxaabada qaarkood ay qadarayeen rasuulka ilahi intuu aqriyi jiray wakadalika fi subxi subxana sidaasuu yeelaya xadaثna abu bakr بn abi shaybata qala xadaثna yazid بn haruna qala akbarana hamaam hmaam بن yaحya wey وaban بن يزيد عن yaحya بن abi kaثيiri عan cabdاللahi بن abi qtاdة عan abيه أن النabiya slى الlaهu عalيه وasلم kana wuxua yaqrأ mid aqriya fi ragcatayn alulayeyna labada ragcadood ee hore min الظهr والcصr بfatixaةi الkitaabi وasurati fatixada kitaabka iyo suurad ee suurad waxaanay culimada qaarkood halkan yidhaahaan ma shaarixan hayaaba kaba mid weeyaane waxaabay tani keenaysaa inay dee haboon tahay iyadoo suurad dhan la aqriyo haba gaabnaatee ay ka habboon tahay iyadoo aayaad suurado ka mid ah la aqriyo waxay leeyihiin oo ama uu leeyahayba iminka sheekhu imaam nawowi oo kale adiga qur-aankii waa kanoo waa wada socda kolkol hadalkii waa iskuba xidhan yahay hadduu aayaad dhexda un kaba qaado waxaa dhici karta dee hadalku si isugu xidhnaa inay kaba qarsoontoon u ilaalin oo hadal socday in inu dhexda imakaa kaba tago ama halkuu ku joogsanayaana iyadoona hadalkii dhammaan uu joogsado irtibaadkii aanu ilaalin ay kaba qarsoonaato lakiin aayad suuradan hadduu aqriyayo dee aamin buu kaba yahay lakin dee taasna way bannaantahe waa laga rooyin bu malade suuraddaa ka mudan unbaa ujeedadooda ay tahay ويسمعna الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين labada رagcadood dambe wuxuu aqriyaya بفاتحة الكتاب فاتحada kitaabka حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال أنه قال وxadيث أبو سعيد kii hore أبو qتاad ahaa هشaymna wuxuu ka warinaya nin منصور iبن زاdan la yidhaaho oo atbaacu taabiciintii kamida caabidna ah axaadiistiisuma badna lakiin imaam nawowi halkan waxaa dhacay mansuur ibn lmuctamir inuu yahay kolleyna dee abu da-ud iyo nasa-iya kitaabkooda mansuur ibnu zadan baa dhacay oo de markaa isagaan kuma fasirayna mansuur ibnu zadan baan kaba dhigaynaa ee mansuur ibn lmuctamir kama dhigayno sababto abi da iyo nasa xadiidka markay warinayeen way magacaabeen waanay caddeeyeen waliid ibnu muslimna maha ninkii macruufka ah ee caalimka ah ee awsaaci asxaabtiisao kolley asha baabkan kuba sugan haddaan gaari karno waxa weeyaan waa nin kale oo walid ibnu muslim bal matalan la yidhaaho isaga ka dabaqo weyno ka horeeyo siqaaru taabiciin isago ama taabiciinta kuwii ugu yaryaraao siqaar can abi sidiiqi bakr ibnu camrin baa ninkan la yidhaaha waana isaguna kolley waa nin taabici o dhexo siqa can abi saciidin alkhudriyi qaala kunaa waxaanu ahayn naxazuru kuwa qiyaasa naxaziru haddaan idhahnana dhib ma laha waanu qadari jirnay qiyaama rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi istaagna taagnidiisa fi duhri wاlcasr duhurka iyo casrka inta uu taagan yahay ee waa ragcaddii uu taagan yahay ayaanu qadari jirin o ohan jira talo intee la aqri karaa imse aayadood bay intaasi noqonaysaa iyagoo kolley dee tartiibtii rasuulka ilaahay iyo siuu dee si degan ugu aqriyi jiray in ay xisaabta ku darsanayaan iyo taqdiirka faxasarnaa waanu qadarnay qiyaamahu taagnidiisii fi ragcatayn اulayeyne labada ragcadood ee hore uu intii uu taagnaay min aلduhri kaba mid ahayd qadra qira'ati aliflamim tanziru asajdati waana dee kolley waa bedel ahaan aan lafdiga mudaaf ilayga aan kaba bedelayna sajdati markaan idhaahno oo ujeeddada suuradan sajda oo dee soddon mala ama sodomeeye ah ayaa in qadarkeedaanu ku qadaraynay intii uu labadaa ragcadood taagnaa waxazarna waanu qadarnay qiyaamahu taagnidiisa fi lukhireyn fi lukrayeyna labada ragcadood ee dambe ee duhr iyo casr bal khaasatan duhurkii maya qadra nisfi min dalika intaa kala barhkeed oo macnaa waa faatixada dabadeed inuu ilaa shan iyo toban aayadood in laga aqriyo taagnaa waxazarna waanu qadarnay qiyaamahu taagnidiisii fi ragcatayn اluulayeyni min alcasri labada ragcadood ee hore hore casr kaba mid ah calaa qadri qiyaamihi intii uu taagnaa in qadarkeeda fi lukrayeyni labada dambe min aلظuhri oo labada duhur ee dambe waa kuwii shan iyo toban taqriiban aayadood ama suuratu sajde kale barhkeed oo kale haddaba casarka labadiisa horena casarku waa ka gaaban yahay oo marka la eego waqti dee dadku maalintii o dhan ay soo shaqaynayeen oo sida duhurkii oo kale ma aha bal waxa duhurkiina waxa dhici karta ruuxii qayluulo iyo intaa islahaa intuu hawshiisii ka yar nastay dee yar hargalay si ay usoo gaadhaan dadkaasi bal matalan ayuu u dheeraynaye bal markaa intaa qadarkeed baanu ku qadarayna labada ragcadood ee hore wa fi اkra lukrayeyni min alcasri calaa nisfi min dalika intaa kale barhkeed wali xadiisku waa inoo socdaa walam yadkur abu bakrin fi riwaayati aliflamim tanzil mu oo sheegin isagu intaa mu odhan wa qaala wuxuu yihi qadra halaaثiina aayatan de waana intay suuraddu tahay xdثna شhaybان بن فروq qال xdثna abو cawاnة عن maنصور عن الوليد أbي بشhri waa ninkii makaanso hayna وليد بن مسلم abو بشhr عن أbي صديq الناجي عن أbي سعيد الخdري أن النبي صلى الله عليه وسلم kana wuxu yqرأ في صلاة الظهر في الرagعتين الأuلayeyn labada ragcadood ee hore في kuli رagعaة qadra ثaلaثيiنa aيaة soddon ragcaod aayadood qadarkood buu aqriyi jiray وفي الأخرayeyni qadra خaمسa caشhرaةa aيaة waa intii markii dhaweyd aan soo haynay أو qال نصف ذلك وفي الcصر cصرkana في الرagعتين الأuلayeyn في kuli رagعة رagcad kastaba qadr qراءaةi خaمسa caشhaرaةa aيaة شhan iyo toban aayadood aqrinteeda qadarkeed buu taagnaan jiray وفي الأخرayeyni qadra نصف ذلika intaa kale barhkeeda waa ilaa toddoba aayadood تqريبا sideed aayadood xadثna يحيى بن يحيى weli أxاadiث way noo socotaa أخبرنا هشيم عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة reer كوفة shakow waxay ka ashkatoodeen sacdan sacad bay ka soo cawdeen kollay dad lagama waayo cabasho dad ujeedalan iyo lagama waayo sacad waa saxaabiga axad alcashara ah markaa ilaa cumar bn اkhadaab kufana isagaaba dhisay oo dee biamri cumar ayuu kuba dhisay markii la degay haddaba cumar bn khadaab bay uga soo ashkatoodeen waxyaalay sheeg sheegeen de aan jirin khaasatan dadka badankoodu waa dee daaifa ayaa waxyaalo sheegtay fadakaruu waxay sheegeen min salaati salaadiisiiba xataa wax ka oo sheegano yidhahin hagaagba uma tukado ama hagaag hagaagba uma tukanayo si fiicanna uma tukiyo faarsala ilayhi cumaru cumar baa cid u diray faqadima calayhi waa uu soo dhaadhiciyey ciraaq buu kaba keenayo wuxuu yim keenay madiina madiine markii uu yimi welibana cid buu u diray intii aanu keenin moxamed ibnu maslamatoo dadkii soo warsado masaajidoodii ugu taga taas buu uke ayuu diray markii warkoodiina lasoo wada qaaday buu isagiina uu markaa yimi fadakara lahu cumar baa wuxuu sheegay maa caabuhu bihi waxay ku ceebeeyeen oo min amri salaati salaada arrinkeeda ah faqaala wuxuu uhi inii anugu la usalii bihim waxaan tukiyaa oon tukinayay salaata rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii oo kale ma akrimu canha waxba kamaan dhimahayn kamaan dhimahayn inii anugu waa kan tilmaamaya la arkudu waa negaanayey bihim iyaga fiduulayeyna labada ragcadood ee hore macnaa udiim weye waan dheeraynaya weeye sida waa amudu inoo soo socota oo labada ragcadood ee hore waan dheeraynayey waaxdifu waan goynaye waa kuwa horean ka gaabinaya un weeye maaha inuu qira'adaba wada ka wada tegaye fil ukhriyeyna labada dambena waan gaabinaye waxbaan ka goynaye faqaala markaa cumar ba wuxuu yidhi n waa dadka si uu dejiyo si aanay fitna u iman fasaad uma iman buu isagii u casilay meeshii ugaba soo qaadaye lakiin xaaladiisa waa ogaayey daka danu arrinka aad sheegtay wa adanu bika wixii lagu aan kaa filayey weeye waxaan kuu malaynayey abaa isxaaqa iyo abaa isxaaqa abaa isxaaqa waa kunyadiisii xdثna qتaybة بن سعيid وإسحاq بن إبراهيم عن جرير عن عبدالملك بن عمyر بhdا الإسناaد وxdثna محمد بن مثنى qال xdثna عبدالرحمن بن مهدي qال xdثna شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله qال سمعت جابر بن سمرة qال qال cمر cمر ba wuxuu yihi لسعد qad shakوka في kuli شhayء wax kastaba jihaadkiiba ninkii geesigaa la yaqaana awalu man rama bisayf fi sabiillah bay idhaaheen dagaalka ma tago waxyaalo si fiican waxuma qaybiyo salaadii ma fiicneeyo wuxuu yihi wax kastaba way kaaga ashkatoodeen xataa fi salaati ilaa salaadiina qaale wuxuu yihi ama ama ana anugu faamuddu waan dheereeyaa fi luulayeyni labada ragcadood ee hore waaxdif waan gaabiyaa fi lukrayeyni wama aalu anigu ma gaboodfalayo ama kuma gaboodfalayo ma gaabsanayo wy maqtadaytu fi maqtadaytu bihi wixii aan ku dayanaye min rasuulilahi min salaati rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay salaadiisa waxaan kaga dayan karayo ayaan kaga dayanayo xaggaa kuma gabodfalayn ba weye rasuulka ilahay salaadiisa oo kale unbaaban tukinayay faqaala wuxu uhi daka danu bika aw daka dani bika waa sidaan kuu filayay aan kaa filayey aan kuu malaynayay ya aba isxaaq xadaثana abu quraybin <clears throat> qaala xadaثana bnu bishrin can miscarin عن cabdالملك وأbي cawن عن jaaبر بن samurata bmacnaa xadiiثihim waa xadiiskoodii hore oo kale aynu imikaba soo baxno eeg waxa cabdimلki ba inoo joogay markii hore abu cawnna waa kolley riwaayo waataan kuba soo aragnay abu cawn dad ka horeeyaa jiray oo cabdulmelik iyo ah, markaa isaga ka warwariyey oon imika ahayn mascar ibnu kidaam ahayn bal wuxuu leeyahy mascar ibnu kidaam riwaayadiisna qolooyinka hore aynu soo maray riwaayaadkii hore aan kuma soo maray xadiidkan imika se husheim ibnu bashiir mar baan soo aragnay waxa weeyaan jariir ibnu cabdilxamiid oo cabdilmelik kaba warinayo waan soo aragnay cabdiraxman shucba oo isaguna abicawn kaba warinay adigu qolooyin baan soo aragnay waa xadiidkoodii mid laba mid ah weeye wazaada waxaan u ziyaadiyey faqaala markii saa lagu yidhi ee la yidhi salaadiina xataa waxbay kaba sheegeen ayaa wuxuu yihi sacd ibn abi waqaas tucallimuni alacraabu bisalaati atucallimunii miyay ibarayaano alacraabu nimanka reer miyiga bisalaat ma nimankaa reer miyiga de waay niman kasoo ashkatoyen dad saasay ahayn reer beni asadi adigu niman acraab adigu taas bay ahayd deetuu leeyahay isagoo dee saabiqadii lahaa awal marraba ayuu leeyahay marka ma nimanka acraabta aniga salaad ibaraya taas salaadaysa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh salaadiisa ay ahayd ayaan uba tukanaya labada lafti aan israaciya xadiidkan axaadiis kole macnaheedu in yar baan khulaasayn doonaa xadaثana daud ibn rushaydin qala xadaثana اwalid yani ibna msrimi walid ibn bishri walid ibnu msrim abu bishrin horeynu soo aragno nihi waa sgaaru taabiciin kani waa atbaacu taabiciinti waa ninkii caalimkii macruufka ahaa عن سعيد وهو بن عبد العزيز عن عضية بن قيس عن غزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر صلاة الظهر تقام ولا أقيمي فيذهب الذاهب إلى البقاء صلاة الظهر baa la aqimayo markaa ku tega ayaa xagga baqi u kacayay fayaqضي xaajatahu halkaasuu xaajadiisa kusoo gudanayay ثuma yatawaضأ fayaqضي xaajatahu uu soo weysaysanayay ثuma yأتي markaasuu imanayay rasul walxaal rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm fi rakcati lula iyadoo rasuulki ilaahay ragcaddii hore weli uu ku jiro hadda waa nin tegey soo bal masalan kaadiya waxba u baxay gurigiisiibu kusoo weysaysa hadda ragcaddii hore kuma soo gaadhayay maxay taas tahay waa mima yuطawiluhaa dheerayntii uu dheeraynayo daraaddeed waa min ajli tadwiilihi wey ayay taasi ku dhacaysay وxadثna محamed بن xاtimi qala xadaثna cabdالرحمن بن مهdiyi عan معaawiyaةa بn صالح عan رabيcaةa qaala xadaثanii qaزacة qazca ii waramo qaala wuxuu hi ataytu aba saciidin alkudriya ayaan u imi walxaal huwa isaga makhurun caleyhi lagu badayo dadku ay ku urursan yihiin iyagoo cilmi laga qaadanayo falama tafaraqa annaasu canhu dadku markay ka kala tegeen ayaa qultu waxaan idhi inii anigu laasluka waaan ku laa asaluka kuma weydiinayo camaa yasaluka haaulaahi canhu kuwani waxay su-aalaha ay kuweydiinayeen anigu kuwaa kuma weydiinayo qultu waxaan idhi marka asأaluka can salaati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii baan kuweydiinayaa seebay ahayd seebaa rasuulka ilahay uba tukanaya faqaala wuxuu ihi ma laka fi daka min khayri ma laka kuguma sugnaanin fi daka arrinkaadii weydiisa salaada rasuulka ilahay min khayrin wax khayri kuguma jiraan oo khayr kugu jira inaad ogaato rasuulka ilaahay siduu u tukanayay ma jirto facaada caleyh haddana su-aashii buu dib qazaca ugu celiyey faqaala wuxuu yihi isagoo ushe ujeedadu waxna khayr kuguma sugnada wuxuu u wadaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee salaadiisa waa dheereynayey salaad dhanna way ahayd xag khushuuc iyo xag duul iyo si kastaba adigina inaad tii oo kale la timaado ma karaysid haddaad sidaa isku kelifna way kugu cuslaanaysaa haddii aad imika ogaatoo lagu sheego o tidhaha karayo od iskaga tagtana ruux uu ogaaday kaba tegay baad noqonaysaayo markaa khayrba inaad ogaato kuguma sugno weeyaan oo kol haddaan ku dhaqmahayn ku camal falayn taas baa ujeedadiisu ay tahay markaa isagoo u sheegay wuxu uhi faqaala kaanat waxay salaatu duhri salaada duhur tuqaamu mid la aqiimo salaada duhur baa la aqiimayay fayndaliqu axaduna mid anaga naga mida ayaa tegaya ilى baqiic xaqa baqiic buu ukacayay fayaqdi xaajatahu xaajadiisuu soo gudanayay uma yaأti ahlahu ehelkiisu u imanayo fatayatawada waa weysaysanayay uma yarjicu ilى masjidi masaajidku dib ugu soo laamayay walxaal rasuul llahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam fi rakcati اlأulىa ragcaddii hore uu kuba sugan yahay bal taas ba weeyaano bal kolley ma dhamaynaya waxa la arkaa habeenka dambaan wax kaga dariye khulaasada hore waxa weeyaan salaadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xagga dheeraynta iyo fudaydka kolley way kala dudunayd salaad keliyana kamay wada warramine dee rasuulka ilaahayna maalin kastaba salaad buhur iyo salaad casar buu tukanayay axwaashiisu way kala dunayd oo kolkol ee dadku waxa weeyaan tadwiil ay qaadi karayaan oo rasuulka ilaahay dheeraynayay baa jirtay awqaadda qaarkeeduu uu baa jirtay awqaadda qaarkeed waxaa dhacaysa isagoo ku talagalay inuu dheereeyo ayuu maqlayayba ilmo yar u ooyo hooyadii ku daba tukanayso markaasay taasi keenaysay inuu waxa weeyaan dheereeyo may fudaydiyo salaadii bay keenaysay bal markaa waxa weeyaan un rasuulka ilaahay awqaado uu dheereeyena way jireen awqaado uu fudaydiyona way jireen bal markaa dheerayntuna dee bal haddii dadku aanay wax mashaqo ugu sugani jirin dadka ku daba tukanaya ruux haddii ay dheereeyo uu dheereeyo baasi kuma sugnay laakiin siay nooba dambayseen ognahayna dadkii aimada ahaa inay dadka ku daba tukanaya xaaladooda la socdaan oo ruux weyne ku jiro ruux xanuunsanaya ku jiro ruux danlihi uu ku jiro ruux sidiisa u daciifi ku jiro bal ay xaaladiisa laba socdaan ay takfiifiyaan takfiifku maaha dee salaadiiba in dee meeshii macnaheedii lagaba saaro waa iyadoo dee sideedii loo dhamaynayo haddana dheerayntaa caynkaas oo kale aan laba dheerayn waa tii uu rasuulka ilaahay amray bal umuurahaas insha allahu tacaala waa umuuro inoo dambeeya xagga marka la eego qiraaadana rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee fatixat lkitaab baabuu ku hore iyo laba suuradood u aqriyi jiray waana dheerayn jiray waana kala dheerayn jiray sida axaadiista imanka inoo faa'ideynaysa labada ragcadood si bal dadka yar habsaameyna ay usoo gaadhaan xadiidka ibn markaa isaguna abi saciidna taas baabay ahaydba xagga kale marka la eego labada ragcadood ee dambe miyaa faatixada wax ka badan la aqriyaya xadiidkan abu saciid way inooguba sugan tahay xadiidkii abu qataadana inoogubay sugnayd oo faatixadunbu aqriyi jira inooguba sugnayd bal markaa waxaan leenahay awqaadda qaarkeed waxyaala inooga sugnaaday weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo labadii ragcadood ee dambena aqriyey markaa faatixadii wax kaba badan labada xaalaba way sugan yihiin oo markaa waa waxyaalo banaan un baan leenahay arrin baa jirta un kolley shaaficiyana ay sooba qaadaan oo ah ruux hadduu masbuuq yahay labadii ragcadood ee hore lagala horeeyo dee bal aan idhaahnana labada dambe suurad ma laha isaga labadan dambe de wa awalu salaati markaa labada dambe markuu ukaco isagoo isaga labadiisii hore ah laakiin eg waa lagala horeeyo de inba soo gaadhay imaka waxa weeyaan bal hadduu imaamkiisii kuba raaco waxaabay leeyihiin ba labadiisaa dambe waa aqriyaya oo labadii horeba matalan adigu ba lagu aqriyaya si aanay salaadiisu adigu bal walow labada dambe ay laba dambe haddana isu rogayaan si aanay salaadiisu ee suurad faatixada dhaafsan oo ka badan aanay uga marhnaanin kolley waa sida shaaficiya dhan waa ruuxii masbuuq ahawn bal waxaan leenahay waa umuuro wada jaa-isa kolleyna weli axaadiis way noo socotaayo tafsiirkooda intaa wixii ka badan markaa dambe ayaan insha allah arki doonaa allah subxaana wataعala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk